bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam calى rasuuli اllahi waalih وsaxbi ajmaciin ama <clears throat> bacd cashirkan waa cashirkii toddobaatan iyo koobaad ee ka mida min sharxi صaxiixi muslim waxaynu ku soo dhex jiray kitaabu طahaara baab اlwudu iyo arkaanteeda baa inoo soo socday intaana darsiga bilaabin xadiidkii caaisha ee walaalkeed cabdiraxmaan ibn abi bakar markay aragtay asagoo weyse qaadanaya weyse aan haboonayn ay la hadli jirtay ay u sheegi jirtay xadiidka suubanaha calayh isalaatu wasalaam weyn lcaqaabi min annaar xadiidka riwaayaadkiisii baabu wujuubi hasli اrijlayni bikamaalihima riwaayaadkii badnaa ee u dambeeyey riwaayadii xadiidkeeda riwaayo ka mida ah, waxaynu ku soo maray min xadiidi cikrimata bni camaar innagoo og baan kaas iskaga maray maxaa yeele ma sii waxaan muhiimka ahayn laguma sii mashquulo hase ahaatee ar bacdu alaba yaa waxay yidhahdeen waxay mudan tahay in la baraarujiyo an boqol lixdan iyo sideed riwaayada ah xadiidka mukararka ah xadiidka mukararka ah riwaayada han boqol lixdan iyo sideed miyaan wada soconnaa xadana maxamed bn xaatim abu macn araqaashi sanad ka bilaabanay ayb xadiidkaasi labadaa wadaad waxay ka wariyeen cumar ibnu yunis alyamaami xadaanaa cikramat bn camaar alcijli xadaanii yaxya bn kaiir aلطa'i qaala xadaanii abu salma bn cabdالraxmaan qaala xadaanii salim mowla اlmahriy qaala kharajtu ana wcabdالraxmaan alimaam اlbukhaari fi taariikhihi iyo wadaadka abu zurcat الraazi fi cilal ibn abi xaatim ibn camaar ashahiid fii cilali saxiixi muslim khaiib albaqdaadi kitaabkiisa loo yaqaan almuwadix liawhaab iljamci watafriiq daara qudni cilalkiisa ma aha mutatabic iyo ilzaam cilalkiisa weyn jaladka afriyo tobnaad wadaadaha dhowrka waxay yidhaahdeen in yaxya bn abi kaiir iyo saalim mowla almahri saalim bn cabdilah abu cabdilaahi ninkii magacyaha badnaa dhexdooda in la geliyo abu cabdiraxmaan cafwan abu salm bn cabdiraxmaan waa khata sanadku wuxuu ku saxan yahay in wadaadkaa la gooyo oo meesha laga saaray yidhaahdeen oo la yidhaahdo xadaanaa yaxya bn kaiir aلطaa'i xadaanii saalim mowla اlmahriy in yaxya bnu kaiir iyo saalim dhexdooda la geliya abu salama waa khata ka yimid cikrimat bna camaar alcijli sidaasay leeyihiin sidaasay mareen horaanna waxaynu soo maray cikrim bn camaar alcijli riwaayatuhu can yaxya ibn kaiir aلطaa'i fiiha nadar somayna soo marin ayib cikrim waa nin iqo oo imaam ah istashhada bihi اlbukhaariyu واxtaja bihi muslimu fi axaadiiثa yasiira lakin calى طariiqaة اlintiqاء alintiqاء min xadiiث ضaciif limiisa waa inaga soo maray taas soo faahfaahin waxba kaga noqon mayno wadaadaha marka aragtidoodu waa aragti macquul ah aragtida naqdiga xadiidiga ay la yimaadeen waa la aqbali kara oo waxaa loo aqbali karaa cikri bni camaar mooyeene axad kale oo yaxye xadiidka ka qaatay oo abu salama meeshaa geliyey ma jiro axad kale oo xadiidka ka qaatay yaxmnu kaiir aطaa'i can saalim mowla almahri can caaisha oo abu salama meeshaa soo geliyey ma jiro haddii yaxye iyo caaisha dhexdooda abu salame la gelinayo ama saxaabi kale la gelinayo abu salame iyo yaxya dhexdooda saxaabiga dhexdiisa abu salame uu soo gelayo waa ariiq kale iyo riwaayo kale laakiin xadiidka caaisha ee uu warinayo yaxya bna kaiir aلطaa'i can shaykhihi saalim mowla اlmahri in abu salama meesha la soo geliyo ruwaadda kale ee yaxya ka qaata xadiidka ma aysan sheegin haddaba cikrim wuxuu khilaafay jamaaca min alxufaadi wاruwaati buu khilaafay wuxuu ku khilaafay fii shaykhihim wa shaykhihi oo yaxya ibn abi kaiir aلطaa'i zaada fi sanadi rajula waasqaطuhu isagu sanadkii nin buu ku kordhiya iyaguna way way rideen iyagu marka waa fardi khilaafay jamaaco saasay u yidhaahdeen waa waham idan warkoodu waa macquul min xayu naqdi اlxadiiثi nadiyatu muslim waa imaam xaafida oo naaqida oo mucallila oo muntaqi oo la yaqaan nadar ikhtiyaarkiisu waa daqiiq jiddan ikhtiyaarkiisu waa daqiiq jiddan laba dhinac buu daqiiq ka yahay wuxuu daqiiq ka yahay riwaayaadka jamaacada oo dhan ee wariyey ee xadiidka yidhi can yaxmi kaiira طaa'i can saalim mawla almahriya can caaisha riwaayaadkaasoo dhan ma khilaafahayaan riwaayada cikrima ibni camaar alcijli limaada yaxmil kaiir aai waxaynu soo mar inuu mudlis yahay waa nin imaamo xaafid ah min sikaari الtaabiciin wa maca dalika yudallis marka waxaa dhici karta wadaadahan oo kale oo dhanba inay kaga qaateen bitadliisi walcancana cikrimana uu caddeeyey meesha ninka ka maqan ila waad arteen kulli xadaanii xadaanii wey marka wadaaddow wadaadku waa idiin tadliisiyey anigana waasidadii meesha ku jirtay can uu ku riday baan lai caddeeyey waa nadar daqiiqoo muslim uu ictibaarinayo haddaad diiddaan naaxiyo kaloo muslim nadarkiisu daqiiq ka yahay oo ah amaan ka soo qaadna in yaxnu kaiir aطaa'i sheekhiisa mubaasharatan uu yahay saalim mowla almahri abu salamna meeshu uusan ku jirin hadday halkaa dhaaf aantaa idiin qaban laftirkeedu waxa waa min baabi اlmasiid fii mutasili اlasaniid ama waa sanad mudallas ahaa oo waasitadii la caddeeyey biriwaayatin ukhra oo riwaayadda cikrimo wey ama waa sanad mutasil ahaa oo ziyaado la geliyey waana min baabi almasiid fii mutasil اlasaniid naqdiga marka muslim hawsha ay sheegeen oo dhan wadaadaha waa og yahay laakiin nadariyadaasaa u muuqata hadduusan yaxmi kaiir aطaa'i mudallis noqon lahayn waxaan rajixi lahayn isqaadka abu salama inuu sawaab yahay oy jamaacadu gar leedahay laakiin hunaa muslim waa daqiiq wadaadku waa mudallis riwaayaadka badankoona waa mucancana riwaayaatu cikrimana xadaat saraxat bitaxdiidi fi jamiici اطabaqa waxaa dhici karta marka sanadka jamaacadu inuu yahay mudallas kana uu tasriix yahay haddaad cribso daciif ma ahayn qad yuntaqa min xadiii daciifi limiizatin miizaduna hunaa waa miizatu mudalisin nin mudalis ahaa ayuu raawigii daciifka ahaa uu caddeeyey wax jamaacada ka qarsoomay bitaali ma ahadka saddexaad ee muslim waxaa weeye ninka daciifka ee tabarta yar maxaa u ron sanadka inuu gaabiyo mise inuu inuu gaabiyo inuu gaabiyo ninka xifdiga xun waxbuu ridaa waxbuu gooyaa aayaddu qayb ka tagaa suuraddii dheerayd buu nus ka dhigaa xadiidkii labaatanka beejahbuu sabxe ku soo ururiya ilaa xifdi ma lehe inuu sanadkii uu jiir saaro ou dheereeyo waa daliil calaa annahu xafida alisnaada saddex qayrna ma haysaan kownuu rajuli uu yahay mudallis oo yaxya ah noqon karto almasiid fii baabi fii mutasil alasaniid iyo qariina tusaysa inuu xifdiyo ضaciifu اlxifdi waxaa lagu yaqaanaa ikhtisaar اlxadiisi wa isqaaط اlasaniid ama inuu dhammaystiro oo uu jiir fog aado dhaqan lagu yaqaanaa maaha mar hadduu la yimid waa qariina calى annahu xafida alsanad adu qaraa'intaas ayuu muslim asagu ictibaarinaya soo ururi kulligood wuxuu isku waafaq xadidku inuu saxiix yahay bukhaari ilaa ibn camaar shahiid ilaa daara qudni ilaa muslim isku waafaqsan yihiin xadiidku waa sanad ee wadaadka in la geliye ma saxbaa in laga reebaa la isku haya axaadiida saxeenka lagu naqdiyo dhan waa min baab sanadka saanaa ka fiicnaan lahayd wadaadka wadaadkana ka roonaa xadiidku waa daciif hawshu ma aha waxaa laga le waa asaaniid kana kan ka xoog badan kana kan ka fiicnaan lahaa weeyaan waynu soo maray dhammaan markaynu ka soo hadlayna muqadimada muslim intaa marka inaan baraarujiyo way ahayd marka wadaad meesha ka dhacay ama ku jira ama la geliyay ooma dhutinayn xadiidku asagu xadiidku waa saxiib biitifaaq almuxadiiiin laakiin waxaa weeye sanadka ninka ku jira ma maxfuud baa mise waa hayru maxfuudun bay ka niqaasheen waa inaad fahanteen baan u malayn nadariyat ljamaacana wejkaasay leedahay oo waa mukhaalafatu rajulin waaxidin lijamaacatin oo asaga awlaa bilwahmi waalkhata min aljamaaca halkaas ayagoo fiiriyeen muslimna qaraa'in daqiiqa ayuu ictibaariyey kownu shaykhi laisku khilaafo u yahay mudallis iyadoo noqon karto min baab اlmasiid fi mutasil asaniid aaniyan ninkan cikrime ee dacfiga ku jiro oo sanadkii dheereeyey oo qarina lilxifdi aw ah aliqaan inahaasu imaamku isku qabtay asagu marka wuxuu arkaa sanadku inuu yahay uu saxiix yahay maca annahu uu ku keenay min baabi almutaabacaat ila اlusuul waa ujeedaan bay ila tahay marka aan baabkeenni aan u gudubdho baabu wujuubi isticaabi e, jamiici ajzaai maxali ahaara so baabka maynu ku joogi wuxuu baab yahay wujuubi isticaabi jamiici ajzaai maxali ahaara dahaarada goobteeda goobtaa qaybaheedaoo dhanba in dahaarada la gaadhsiiyo oo weysada la gaadhsiiyo oon gabal iyo cidi iyo midna aan laga tegin isticaabku wada gaadhsiin jamiicina hadda waa taqaanaan waa idayl ajzaada waa xubnihii iyo meelihii jidhkaa loo jeedaa maxali ahaarana waa haddi meesha laga weyse qaato xubnaha la dhaqo xubnaha la dhaaa maxalu ahaara la yidhahda ama maxalul fardi ay dhihi jireen fuqada waad garanaysaan bay ila tahay qaacida aad soo marteen baana asalkeedu yuu daliilku ku dul taagan yahay oo waa ajzaau daliil qaacidada guud marka la dhiso adila lagu dhisaa adilada ajzaa bay leedahay qaacida waynu soo maray alxukm almucallaqu bicudwin yaqtadi tacliiqa bijumlatihi somaynu soo marin xukumkii lagu xidho cafan eh, xukumkii lagu xidho eh, xubin xubin cudwi lagu xidho wuxuu keenayaa tacliiqaasi xubinka oo dhan in xukunku wada gaadho oy biyuhu wada gaadhaan inaad qayb ku gaabsato ama gabal ku kaaftoonto waxaa laga rabaa daliil khaas ah idan wejiga gacanta madaxa lugaha daliil baa sheegay waanu xubno daliilkuna wuxuu yidhi hala dhaqo ciddi ka mida lagama tegi karo tacliiqu اlxukmi bicudwin yaqtadii tacliiqahu bijumlatihi ay bijamiici ajzaءi اlcudwi daliilku marka taasuu xadiidku qaacidadaasuu adiladeeda ka mid yahay qaala imam wuxu uhi xadaanii salbt bnu shabiib waa min shuyuukhi muslim wasunan arbaca dhowrkoodhan waan isoo mar wadaadkaas salama bnu shabiib bukhaarin baan ka waranin cafwan intooda kale waa ka wariya waa sheekh buu u yahay annaysaabuuri qaala xadaana alxasan bn muxamed ibni acyan alxaraani xadaana macqal macaqil cafwan macaqil ibni cubaydillaahi اljazari isna waa xaraani xagga daarta can abi zubayr muxamed bni muslim qaala can jaabir bni cabdillaahi alansaari abi cabdillaah qaala wuxuu uhi akhbarana cumar bn khaaab radi allahu tacaala canhu wariwaayat saxaabiyin can saxaabi cumar bn khaaab miyaan soo marray inta xadiidu muslim ku leeyahay mise haddaa inooga horraysa waan soo marray maanaa soo maray ayib afartan iyo toddoba xadiid buu fi saxii muslim ku leeyahay imaamku uh, alimaam abu xafs amiir اlmuminiin marka aani اkhulafaaء الraashidiin waa axad اlcashara mubashariina biاljanna marka afartan iyo toddoba xadiid buu fi saxiix muslim ku leeyahay waxay isku waafaqeen labaatan iyo lix labaatan iyo lix bay bukhaari iyo muslim isla wadaagaan haddaba marka haddii labaatan iyo lix laga gooyo afartan iyo toddobo labaatan iyo kow ayuu muslim markaas la googa noqonaya wahuna ta'alaqa albukhaariyu fii saxiixihi soddon iyo afar xadii buu la tafaruda asagu can amiir اlmuminiin soddon iyo afar xadii oon muslim ka warinin cumar iyo asagu gooni oga wariya marka afartan toddoba soddon iyo afar inoogu dara siddeetan iyo ko miya siddeetan iyo ko xadii buu ku leeyahy fi saxiixayn alimaam amiir اlmuminiin amir اlmuminiin cumar bn khaaab siddeetan iyo ko xadii yacni may isku waafaqeen labaatan iyo lix bay isku waafaqeen intuu la tafrida ku darahade bukhaari soo sideetanka ko maaha mise wabaa soo waxbaan ka goynaynaa labaatan iyo kow muslim baa gooni u wariya labaatan iyo lixna way wada wariyaan meeqa way intaa marka la daro afartan iyo toddobo soddon iyo afarna bukhaari baa keligii wariya siddeetan iyo kowda xadiid buu saxeenka ku leeyahay ah, inaad isfahanteen baan u malay waxaan idiin sheegay muslim intuu ku leeyahay itifaaqan wainfiraadan muslim intuu ku leeyahay itifaaqan maca albukhaari wainfiraadan canhu maxaa idinka maqan ma tafarada bihi lbukhaariyu oo soddon iyo afara ku dara siddeetan iyo kowga xadiid buu saxiixeynka ku leeyahay alimaam eh, amiirulmuminiin waadna ogtihiin wuxuu shahiiday oo la dilay maalin arbacaah labaatan iyo saddexda hijirada isagoo lixdan iyo saddex jir ah radi allahu tacaala canhu ardaa dhib mala anna rajulan nin baa tawada'a weyse qaatay fa taraka wuxuu ka tegay ninkii weyse qaatay mawdica dufurin ciddi meesheed ciddi qadarkeed ciddi wax la saaro oo yar yuu lugtiisii biyihii gaadhsiinin calىa qadamihi mowdica dufurin cidi mawdiceed cidi in la saara ama cidi meel la eg oo calىa qadamihi gomadiisa ama lugtiisa ku taala riwaaya cinda axmed calىa dahri qadamihi dahri bay ku dashay mawdici bay kuu cayintay ma aha lugta dambe ma aha dhinac waa meeshan kore ee dubmadowga ah dubkoraadka fa absarahu الnabiyu nabiga arkay calayhi الsalaaة wasalaam nabigaa arkay fii riwaaya cinda eh, axmedin waغayrihi أna rasu s sm ra'aa rajula tawada'a liلظuhri salaad duhur buu ninka u qaatay kadibna lugtiisa ama adinkiisa qaybta koreedu madowga ayuu in yaroo cidi la saaro cidi la qadarkeeda ayuusan biyihii gaadhsiinin faabsarahu nabiga arkay calayh الsalaaة waslaam faqaala wuxuu uhi irjic laabo oo faaxsin wuduu'aka weysadaada wanaaji oo hagaaji farajaca waa laabtay uma sallaa markaasuu tukaday farajaca waa bimacnaa oo waa weyse qaatay baa meesha ku jirta wuu laabto waa soo weyse qaatay uma sallaa waa tukaday riwaayaadkii marka axmed iyo abi cawaana ee baabka ku yimid iyo riwaayada ibnu maaja iyo kulli waxay ku dareen irjic faaxsin wuduu'aka meesheeda fa amarahu an yuciida alwuduu'a wasalaa fa amarahu nabigu wuxuu amray an yuciida alwuduu'a weysada inuu soo celiyo wasalaata salaaddii uu ku tukaday duhurka ayadaad soo marteenna uu soo celiyo meesha farajaca uma salaana waxay ku dareen fatawaaa uma fatawada'a uma salla axmed iyo abi cawaani iyo ibnu maaji iyo heyrkoodba marka xadiid aad aad u badan weeye baabku u tarjamaystay nawowina waa ku cadyahay baabu wujuubi isticaabi jamiici ajzaai maxali ahaarati ayuu waajib u yahay ya baabka nawowi baa iska baabka nawowi baa iskale waxaan moda inaan wada soconnaba showgaan kala maqannahayba abwaabtan nawowi iyo qurtubi iyo ciyaad iyo wadaadadan baa iskale muslim wuxuu leeyahay kitaabu ahaara bismi illaahi araxmaan araxiim kitaabu ahaara wixii ka dambeeya abwaaba wadaadaha kitaabka sharxay baa ku ijtihaaday saa u ogaada sida sabaabka waa sidaa ayib almuhim wuu ku cadyahay xadiidku wuxuu ugu cadyahay haddii lugti la maydhaya ay waajib noqoto meel walba iyada ka mida in biyihii la gaadhsiiyo xubnaha kalena waa lamid mid weeye walaa daliila cala tafriiq walaa daliila cala tafriiq tan waxay eeday ku kalana eedeen wey xadiidkan marka shaahid buu on ku soo marray sunan abi daawuud min xadiidi anas anas xadiidkiisana ku soo marray asagoo sidoo kale ah. nin bu nabigu arkay asaguna weyse qaatay aan meel lugti ka mid aan biyihii gaadhsiinin kadibna wuxuu amray inuu weys sunan abi daawud bayna ku soo marray xadiidka boqol toddobaatan iyo abi daawuud wayna ku soo marray xadiid labaad baynu soo marray sunan abu daawud isla baabkaasa oo min xadiidi khaalid bin macdaan can rajulin min asxaabi الnabiy sal ly slam asaguna isla baabka raqamkiisaan ku soo marray xadiidkan dambe khaalid bin macdaan can rajuli min الصaxaaba ayaa ka xoog badan ka hore xadiidka anas ee ku jira ka xoog badan xadiidkan laftirkiisu waa xadiid aad u qiimo badan laakiin wadaadkii la odhan jiray ibn camaar shahiid ayaa cilo sheegay ciluu sheegay xadiidkan ku sheegay wadaadaha kitaabka taxqiijiye iyo kuwa sharxana cilada ma aysan ka jawaabin cilladaa ma aysan ka jawaabin leanna saxiixaynku markaad marayso waa inaad horta aaminto ninka aad hor taagan tahay ee kitaabkiisa aad fiirinayso waa imaam min aimati alxadiid alkibaar looga makhraati kacay xifdi iyo itqaan iyo naqdi iyo firadheeri iyo aqoon hebel baa cilo sheega keliya ma anfacdo hebel warkiisa iyo warka bukhaari iyo muslim ikhtiyaarkooda maxaad ku kala rajacda waa in hawl aan muran gelaynin aad la timaado markaasaan leenahay waa laga saxan yahay labada sheekh ayib maxaa yeelay labadan wadaad waxay awoodeen wax khayrkood awoodi waayey a'imo waaweyn oo shuyuukhdooda waxay keri waayeen bay kareen kitaab dambeoo saxiixoo la alifo oo kooda lamid a ah, waa la heli laga samir ayib rag la aqoona ama ka aqoon badnaa way jireen sida caylmadini iyo axmed oo kale laakiin allah waafajinay subxaanah wa tacaala towfiiqda rabbi baa iskale wa tacaala ayib marka miise ilaahay ku barakeeye weeye markaad xadiidkooda ah, marka aad leedahay cilaa ku jirta hebel baa wax yidhi haddii hebel baa wax tahay wax adduunka badbaadiba ma jiro allaba subxaanqaadirka addoomihiis waxbay ka sheegeen kuwa ka mid a ah, oo ilaahay ku kufriyey wax sheeg hadduu wax tarahayo waa laisqodqodahaya marka waxaa weeye howlaha laguma mashquulee waxaa lagu kala baxa albaraahiin wاlxujaj alcilmiya aan u soo laabanna ciladu wadaadku sheegay dhowr ciluu sheegay cilladuu sheegay waxaa kow ka ah wuxuu idhi xadiidkan waxaa waxaa wariyey cabdullah bin layicata can abi الzubayr can jaabirin xadiidka uu sheegayna axmed iyo khayrkii baa wariyey iyo abuiyo iyo iyo ibnu maaja iyo khayrkood baa wariyay bacdu ahli sunan marka wuxuu hi macaqil ibnu cubaydilaahi aljazari alxaraani waxaa dhici karta in xadiidkii ibnulaixa uu qaatay kadibna can abizubayr uu ka dhigay waa iska tumaan dliil lahayn waa tumaan lahayn wey maxaa macaqil ibnu cubaydillahi aljazari waa iqa waa nin iqa ah cinda akar alxadiisi xaafid ah weeyaan xaafidkuna waa khaldami karaa bal riwaayada cabdullahi bn layicata can abi zubayr can jaabir asaga tiisay xoojinaysa waa mutaabaca wey mutaabaca isxoojinaysa wey maxaa yeeley xataa haddaan waayi lahayn xadiidka macqile musnadda uu wariya aan waayi lahayn midda cabdullahi mlcata nagu fillaan lahayd maxaa laba wadaad oo la yidhi xadiidka ka qaataan waa saxiix yaa ka warinaya midka kood waa cabdullahi wahab cabdullahi bn wahab alqurashi can ibn lahycata can abi zubayr can jaabirin baranii cmr bn khaaab xadiidka naskiisa aad hadda haysaan muslim ayuu wariyey waxaa kaloo ka wariya oo ka qaatay muleyca ninka lo odhan jiray xasan ibn ashyab ama xasan ibn muusa ibn ashyab axmed baa wuxuu odhan jiray axaadiisto waa saxiix can ilhiyacata way xoog badan tahay ariiqa imlaaci iskiibuu saxiix u yahayba ama ha ka qaato macqi ibn cubaydilaahi oo intu nasaaro ama yeenan saarin iskiibuu u yahay yuu saxiix uyo xujo u yahay taa waa masalo masalada labaad macqil buu far ku tuuray macqilna waa nin iqa sida la og yahay u badnaaba rubamaa wahima rubamaa wahima rubamaa wahima haddii nimaan wahminayn miyaa jira laa yuujad axad aan wahminaynin laakiin ah. ninka la yidhaahdo cilmu diina wuxuu yidhi huwa iqatun cinda asxaabina man huwa asxaabuhu asxaabu alxadiid ibnu cadiy wuxuu yidhi axaadiistuu weri dhan baan dabagalayn falam ajid lahu xadiian munkara xadii munkara oo ma helin waa naaqid muctadiladaab wuxuu yidhi waa taamu naqdi fi الrijaali maca اctidaalihi waa runtii waa muctadil ayib waana mutaأhiru طabaqo oo markii rijaashii wixii la ururiyey raggii soo baxay weeyo oo ilaahay fannigaa u furay dahabi oo asagoo saaxib اlistiqra khaasatan rijaalu kutub الsitta wuxuu yidhi anuguna waa dabagalay falam ajid lahu xadiiثan munkara ninkaa warkiisa iska jooji marka riwaayada ibnu laycana waa saxiixa bidaatiha midda macqil ibnu cubaydillaahi اljazrina waa saxiixatun bidaatiha waxaa inoo soo hadhay abu zubayr waa mudlis baa la yidhi riwaayaadka qaarkood saraxa bitaxdiid saraxa bitaxdiid ayib bittaali riwaayat اlmudlisi fi صaxiixayni waa maxmuulatun cala الsamaac ilaa daliil cad an ilo nakaare iyo khata uu muuqdo cilada ay intaas wadaadduhu waa tataabteen ragga qaarkii baa tataabtay laakiin cillo khataruu sheego imtixaana wadaadka ibn camaar ashahiid abaaiyo toddobadii isagoo astaarulkacba ku dhegan baa lagu dilay kharaamito iyo baatiniyaa dilay waa ku shahiiday waagay masaajidka iyo beytka ilahay ku ciyaada dadka baabiyeen culimmada ay laayeen buu ku jiray nin naaqid qiimo badan buu ahaa wadaadaha marka aqoonta badan ee faniga xadiidka ku fiican sida daara qudniya asaga iyo abu mascuudin dimashqi iyo wadaadaha waxaan jeclaan lahaa juhdigooda inay kitaabkan loogu bixiyaan oo aysan ku mashquulin saxeenka qodqoydoodu maxaa yeelay ahlubidac badan iyo shayaadiin bay waddo noogu fureen aniga fii xaddi daatii shakhsiyan ma jeclaysto markaan arko nin juhdigiisu ku bixinayo inuu bukhaariiyo muslim qodqodo axaadiistooda juhdi daa'ican u arkaa juhdi daa'ica yaanu arkaa wadaadka isagu waa ijtihaado waa laga ajirsiin hawaab buu heli waa mujtahid laakiin ijtihaad laga fiicnaa inuu yahay oo juhdigaanu u baahnaa sunan iyo axaadii fara badan ay saxaanku ka tageen oo saxiixa dhoobane inay intay noo ururiyaan cilooyinka ka saaraan alaab kaloo dhowr kunoo xadiioo fiican oo saxiinku kale ay noo saaraan bay awoodi lahaayeen laakiin inay wadaaddo wakhti ku bixiyeenoo culmo loo bandhigay oo laysla feermeeyey ka tabadageedo xoogo ilama quruxsanaanaya shasiyan laakiin waa wadaaddo ijtihaaday jazaahum khayran khayr allah siiyo cillada uu sheegay ee khatarta ay wadaadduhu aysan ka jawaabeen waxaa weeye wuxuu yidhi xadiidkan waa mucallum bilwaqfi mucalm biاlwaqfi maxaa yeelay wuxuu hi acmash baa wariye xadiidka can abi sufyaan oo طalxata bnu naafic oo taqaaneen an jaabir bn cabdillaah khatar weeye can jaabir bn cabdillaahi an cumar min qowlihi cumar ayaa arkay wadaad maalin weysaysanaya markaas wuxuu arkay lugtiisu uun meel ay caddahon biyuhu gaadhin wuu qabta war maxaa kugu dhacay ma sinaa rabtaa inaad ku tukato wuxuui yaa amiir almu'miniin qabow daran baa jira bustiyo ku beertana ma haysto weysadii baa marka aan bobobsiiyeyoo gacantii meesha waan seegay wuxuu ihi war ninkii mas dhaqaale wuxuu ihi usoo qaba busto eh, ku beerto iyo busto iyo wuxuu hooy horta amar wey soo sii midda labaad orod soo lugta soo dhaq meeshan soo dhaq weyse soo celi ma dhihin meeshan dhaq xadiidkaasaa saxa buuhi idan xadiidka cumar in la rafciyo waa khalad buuhi waa in waqfiyo kama rawaahu اlacmash can abi sufyaan طalxata bni naafic can jaabir bni cabdillaahi can cumara ana cumara ra'aa rajula miyaynu isfahanay ma wada soconnaa haadihi alcila daqiiqa waxa kaloo dhan waa iska lacib saqiir cilada khatartaa tan weeye laakiin ciladaasi ilahi wuxuu nooga gargaaray hadiyo goor markay bukhaari iyo muslim iyo wadaada isqabtaan haddaad fanniga fahansantaha waxaa kuu muqan islamarkaaba inay diqada shaykheynku khatar tahay maxaa yeelay abu zubayr waa axfadu min abi sufyaan fii jaabirin hawshaa ma fahanteen nasaa-i baynu ku soo maray wa xadiiu abi zubayr axabu ilayna min xadiidi abi sufyaanin fii jaabirin abi sufyaan طalxat bnu naafic iyo abu zubayr maxamed muslim markay fii jaabir isku qabtaan meelaha kale u kaadi yaa xoog badan riwaayadiisu riwaayatu abi zubayr baa axfadu wa axabu cinda ahli اlxadiiثi min riwaayati abi sufyaan can can jaabirin nasaa-i baa ku caddeeya kubraha iyo suqraha waynu soo maray idan marka warkii ibn camaar shahiidna halkaasuu ku baaba'ay halkaasuu ku baaba'ay rabcigu huwa sawaab rafcigu huwa sawaab waxaan leenahay rafciga iyo waqfigu waa sawaab maxaa yh markuu sayidina cumar ninkan qabanayo cilmi buu hayaa cilmiga xagee buu ka keenay min rasuulilah calayhi salaatu wasalaam sidan weyse kaaga asixi mayse bustiyo ku beertan annagaa ku siinayna dib u noqoo lugta soo dhaq cilmiga xagee keenay xadiidka riwaayada abi zubayr baa caddaysay inuu nabiga ka soo xigana calayhi salaatu wasalaam laakiin markaad isku daydo riwaayatu abi sufyaan can jaabirin inaad ku cilayso riwaayatu abi zubayr can jaabirin waxaan leenahay riwaayatu abi zubayr hiy maxfuuda lanna abu zubayr baa axfadu lixadiii jaabirin min abi sufyaan fii xadiii jaabir waana isfaanaan malaynaya haadihi marka cilada daqiiqada u baahan laga jawaaba taas marka saa ogaada insha allahu tacaala mhm maya sheekhay waad xoogo yar tallaabsateen maya wadac maaha laa yaxtuj bi waa ra'y asaga u shaksiya ah. cabdullahi bn layaca waa nin imaam iqa ah nin imaam iqa ah weeye caqa can nafsihi xataa asagaa wariya laakiin alaafatu can min hayrihi laa minhu laa minhu marka ninka cabdullahi bn layaca waa misri wadaadahan ree xijaaz iyo reer baqdaad ee ka hadlay oo dhan inaysan aqoon dheerada u lahayn baa caddaatay ninkii daqiiqa u ahaa ee axfadu الnaasi lixadiiثi اlmisriyiin waa muxamed bnu saalix almisri ninkii jarxin jiray nasaa'i ee imtixaanka ahaa ee naaqidka ah ninkaasaa yidhi kullu man takalama fi mlayicata ma yaqaana mlaci ninkuu yahay leanno isku gobolba may ahayn ismana yaqaanaan ninkan waa misri iyo dhulkaa libiya maqaaribadaasuu sheekh u ahaa marka loo yimaadana masrun baa loogu iman jiray wadaadaha marka axaadii baa ka soo gargaadhay ay halil khaطأu minhu aw min hayrihi moqolyihii nusaaqdaaba ah xaqiiqada waxaa cbdullah bn layica waxaa weeye bacda ixtiraaqi kutubihi ayaa wax laga sheegaa ama fii xaddi daatihi waa an intiqoo imaamo jabalo xaafid ah ama bacda ixtiraaqi kutub wa bacda kibari sini waa masale kale ka soo tag cabdullah bn layica waxaa laisku waafaqay alcabaadala cabdullah bn layicata cabdullah bn mubaarak cabdullah bn yaziid almuqri saddexdaa wadaad wadaad afraadna waa lagu daraaye idaa ra'ow camlayacta faxadiiuhum aiix idan riwaayada xadiiku waa min hada baab macaq ibn cubaydilah aljazri baa weliba mutaabiciyu cadeeyey xadiika inuu xifdiyey riwaayada abi sufyaan can jaabiree mawquufada ahaydna inaan jamci mare iyo inaan tarjiix maraan u khiyaar leenahay haddaan tarjiix maro riwaayat abi zubayr ba arjaxu min riwaayati abi sufyaan lanahu axfadu lixadiii jaabirin minhu haddii la maro jamicana waa sida sawaabka eh waa in la yidhaahdo ninkana riwaaya marfuuco asalkayd buu wariyay abu zubayr abu sufyaanna wuxuu wariyey riwaaya mawquufo farca ahaydoo xilli dambe uu uu eh, raciyadiisa qaybo ka mida uu tilmaamayey xadiidku marka waa xadiid saxiixa waxba kumasi mashquuli mayno idan muxuu xadiidku tusahayaa xadiidku wuxuu tusahayaa jidhkaada meel ka mid ah haddaysan biyihii lagu qabaysanaya aysan gaadhin ama weysadu aysan gaadhin weysadaa ma asixin waxaa kaloo loo deliishadaa oy wadaadda u deliishadaan muwaalaat lwuduu inay waajib tahay weysada in laysraraaciyo oo xubnuhu aysan kala qalayn inay waajib tahay daliilla oo ma aha daliilla oo ma aha kuma cadda hawsha iyada xubin la dhaqinayo xubin qalale waa laba kala masalo qaarku horaan ka qaadan karaa kadibna biyaha iga goy kara halkaanoo bilaal jooga sigiiskaan ka dhammaystiranhaya tan kaba eegashadoon logeeyo yaan lugaha waxaan ku dhaqanayaa sigiskii iyo hidaayihii dhulkaasaa kusii dhaqanaya wadaadana waxay dhaheen maya waa in la israaciyo caamada weliba remiyiga aad bay ugu rafaadaanoo warba weysada isgaadhsii intaysan tii madaxa aad marisa aysan engegin war weysadu intaysan kala qallin ka gaadhsii carruurta waa lagu garaaci jiray macalli waa nagu dilay baan macalli ibraahim la odhan jiray oo qur-aanka noo dhigi jiray oo jajeelo ahaa aad buu noo baqdhabay maalin <laughs> ayib marka waxaa weeye kala qalalin baa lagu leeya waa lagu jeclayaa halkaasay baasha ku tiirsanta waa laisku hayaa waxaa kaloo ku jira khatar buu xadiidkan haweenka ku yahay khatar buu ku yahay haweenka qaybo ka mida ah cidyahooda waxay mariyaan riinji iyo waxyaaba diidaya biyuhu inay gaadhaan cidyada iyo xubinka cillaanka caadiga kama hadlayn xinihii qumanaa ee soomaali taqaan asagu waa rooya alaab baryahan timid oo daamur a ah, laami laami cidyaha la saarayo somayda arag midka asagu gabadha marsata weyse kama asaayso weligeedna salaad ooma asixin midkaa gabadha marsata weligeed salaad ooma asixin iska ogaada khatar weeye waa in la iska ilaaliyo gabdhaha muslimaadka cagahooda iyo farahooda lugeed iyo kuwa gacmeed waxay marinayaan waa inay ka fiirsadaan aad iskaga ilaaliyaan shay khafiifa oo iska uun midab yar ah oon biyaha difaacaynin waa inuu noqdo shaygu sidai cillaankeennii caadiga ahay taqaaniin ah ama hadduu noqdo baalkan koolad ee baryahan dambe cidyaha laga buuxiyo ee manaakiirtu carabta ay yidhaahdaan waxaa weeye kaasi isagu wuxuu diidayaa inay xubinkii biyuhu gaadhaan waxayna ka dhigan tahay meesha inaadan dhaqin saxaabigan muxuu eeday fa amarhu an yuciida alwuduu'a waasalaata waa mawdica qadri dufrin ciddi qadarkeed ciddi qadarkeed ciddi qadarkeed baa anta ciddoodba de qarsooyin ka war oo shantana qarsooyin yihiin shanta hoosena qarsoo yihiin labaatan cidiyood ninkan maxaa lagu haystaa hal cidi lagu haystaa oo weysadii liidhi ku noqo oo salaadii ku noqo la waxay kaloo culimadu u daliishadeen nawowi baa kadarka sheegahaye nawaaqid اlwudu iyo waxyaabaha salaadda aysan ku asaxaynin laa yucdaru fiihi axadu bijahlin salaadan kaa asixin way ka asixay lagu odhan maayo ninkan hawsha muusan garanayn kadib wuxuu moodaya hawlaha in la iskaga idan ku noqaa la yidhi ku noqo salaadihii soo qadee la dhihi maayo mashaqaa ka iman laakiin wixii hadda ka dambeeyey hore ma asxine tanna la soo celi <clears throat> waxaa wixii dambena iska ilaali wey xadiidkuma xadiid aad u qiimo badan weeye dumarka ha loo sheego aan la iska ilaawsha iyada marxaba aduu baryahan daris xaggeed igala soo noqotay su-aalun baad hoosta ka soo tuuraysaa hadday meel ay ka banaanaato caadiga ah. ma ilan weyse ma ahee mhm. qabayska waxaan ka hadlayay waajibka ahee gabdhuhu ay xaydka kaga qabaystaan ama dhigdhalmeedka lagaga qabaysto ama adu markaad islaanta barakaysa aad kaga qabaysato kaasaan ka hadlaya maan isfahmi wixii su-aalaha meel ku qoro markaan cashirka dhammeeyo hoosta iga geli intaan hadlahayo hay dhexgeli ma isfahmi khayr wey inta waa kafta baabu khuruuji alkhataaya maca maai lwuduu wuxuu baab yahay khuruuj اlkhطaaya gafafku inay baxahayaan maca maaءi اlwuduu'i biyihii weysada ay raacahayaan ay kaa dareeray ilahay fadligiis xadaثna suwayd bnu saciid alharawi اlxadaثaani waynu soo marray wadaadkaas xadiidkii baynu ku soo marray ee khulaasatu kalaamihi biduuni takriir somaynu soo marin ayib imaamu muslim in ninkan xadiis wuu yareeyaa hadduu wax ka wariyana ama baabulmutaabacu ku keenaa ama asagoo maqruun ah oo wadaad kale ku laran ayuu keenaa inta badan hadduu xujaysto oo usuulu ku keeno binfiraadihiina muslim riwaayatu can suwayd waa saxiixatu liannahu qabla camaahu wa qabla kibar buu wax maqlay xufaaduna waxay sheegeen suwayd bnu saciid intuusan indhabeelin ka hor ninka wax ka maqlay fa xadiiuhu saxiixun ka muslim lannahu waa shuyuukhsi waaweyn waqad samica minhu qabla alcama ayuu wax ka maqlay halkaasaynu ku soo faahfaahinay can maali bni anasin xadaana abuaahir wlafdu lahu qaal ahbarana cabdulahi bn wahbin can maali bni anas soo ma aragtid waxa uu u doortay waxaa weeye xadiiu suwaydin huna waa caali maali wuxuu ugu tegahayaa biwaasitii faqad hadduu laakiin ariiq kala maro laba nin ba ugu tegayaa maali abuaahir iyo cabdulahi bn wahb buu sii maraya miisadaasuu u doortay wabitaali wuxuu hadda ku lahan yahay cabdulahi bn wahb buu ku lahan yahay soo kuma ladhno cabdulahi bn wahab can maali soo maaha isha cali inteedaade suwayd ibnu saciid can maali cabdulahi bn wahab can maali way isku lahan yihiin maqruunaan baa la yidhahdaa maqruunaan markay hal sanad ku wada jiraanna waa maqruun markay laba sanad kala galaanna waa mutaabaco hunaa marka waxaan leenahay waa mutaabaco maqruun ba soo mutaabaco mutaabaca dhah lexaa baa dhexda ku jirto aan arkayn anugu aa baa dhexda ku jirto aan arkayn lilfaa'ida xadiidkaani ninka la suwayd ibnu saciid wuxuu ku leeyahay riwaaya almuwaطa muwaطa maalik buu iski u wariyaa riwaayadiisi waa la taabacay iyadoo madax bannaan baa la taabay riwaayatu suwayd ibnu saciid limuwaطa'i maalik waa maطbuuca daarulgarbi baa taabacday bitaxqiiq cabdilmajiid turki waa mujalad weyn xadiidkan wuxuu ku jiraa raqamka soddon sideedaad min riwaayati lilmuwaطa muwaطa'u maalik biriwaayat suwayd ibnu saciid alxadaثaani raqamka soddon iyo sideedaad ba xadiidku kaga jira ayib fayada marka iska ogaada insha allah can maalik bn anas can suhayb bn saalixin can abihi abihi abu salix dawaadakwan asamaan can abi hurata radi allahu tacaala canhu ana rasul sl slam qaal ida tawada'a alcabdu lmuslimu addoonka muslimku hadduu weyse qaato aw ilmu'minu ama waa shaku raawi ama waa min baabi taraaduf ama waa min baabi tanwiic saddexdu way kuu bannaan tahay taraaduf waxaan leenahay muslim haddii la sheegay mu'minkiibaa hoosta kaga nicmaysan hadda gorbaa idiin soo sheegay ayib haddii mumin la sheegana muslim baa hoosta kaga necmaysan ama waa litanwiico idaa alcabd اlmuslimu ظaahiran hogaansamay almuminu baaina waan kala duwaynaa mar hadday kulmaan marka iyadaa ama waa shaku raawi shaku raawi inuu yahay loo badan yahay faqasala idaa tawada'a alcabdu اlmuslimu idaa araada alwudu'a loo jeedaa hadduu doono inuu weyse qaato oo faqasala wajah wejigiisa uu kharaja waxaa ka baxaya min wajhi wejigiisa kullu khai'atin gaf walbo nadara ilayha uu ku eegay bicaynihi labadiisa indhood macalmaai biyihii wejigay raacayaan idan gafki iyo dembiga aaaartiisii iyo suntiisii xubnahaaday ku hadhay oo fuuli wey oy saamayn biyaha dhaqaya aw amase waxay e, la baxaysaa maca aakhiri qatri اlmaa'i biyaha dhibacyadooda ta u dambaysa biyahii raaci iyo dhibacda u dambaysa raaci waa tafsiil iyo iyo duuduub in la tafriiqiyo iyo in la duduubo faidaa hasla yadayhi gacmihiisa markuu maydho kharaja min yadayhi gacmihiisa waxaa ka baxaya kullu khai'atin gaf walba dembi walbo kaana u ahaa batashathaa mid ay shaqaysato i qabatay yadaahu gacmihiisu macalmaai biyihii dareeraya gacmaha ka dareeray buu dembigana la baxaya khadiicada baxaysa cinda jumhuur ahlicilmi waa asaqaayir ile horaan baynu soo marray maa lam tunsha alkabaa'ir ida jtunibat ilkabaa'ir waad soo martee ow amase kharaja min yadayhi kullu khaiatin kaanat batashata yadaahu maca aakhiri qatri ilma saasaad iskugu qaban jumladii horaad soo celin meeshii macal maay ahayd unbaad ku bedelaysaa maca aakhiri qatri alma biyaha dhibicyadooda ama gobadooda ta u dambaysa ayay la dhacahayaan faidaa hasla rijlayhi gacmihiicafan lugihiisa markuu maydho kharajat waxaa baxaysa oo dhacaysa way kullu khaiatin dembi walba oo mashatha ay iktasabata ay shaqaysatay weeye rijlaahu labadiisa logood ay shaqaysteen maca almaa'i biyaha ayay la dhacayaan aw maca aakhiri qatri ilmaa xataa yakhruja ilaa uu ka baxo weysadii naqiyan asagoo ka ahiran min adunuub ayib asagoo ka tahiran dunuubtii oo dhanba riwaaya ligayri maalikin oo xadiidka waxay ku dartay faidaa kharaja min baytihi ila almasjidi muxya canhu bkuli khawaة khaiئaة wasiida biha xasanaة xatىa yadhula اlmasjid markaad weysada dhammayso oo ducayso soo dhaqaaqi maysid masaajidkii aadi maysid tilaabo walboo lugta midig ay qaadana ajir baa laguu qori tilaabo walbo lugta bidix qaadana dembi kalaa lagaa ridayaa ilaa aad masaajid gasho waxaa socda dallacsiin iyo in wax lagaa gooyo xisaab wanaagsanna waa lagugu dari dembigiina waa lagaa reebaya waa liayri maali riwaayada ayadaa xadiidkan marka macnuhu sheekh baabka u tarjamaystay waa ku cadyahay waa ku cadyahay in dunuubtii oo dhan ay hoobanayso dunuubtii o dhan ay hoobanayso oo sakhaa'irta weysaday raaci biyahay raaci ama gobada u dambaysa xubin walba ka dareeraysa ayaa raacaysa xubnaha qaarkood baan hadda la sheegin oo maxaan la sheegin madaxii masaxiisi lama sheegin dhegihii lama sheegin waxaa looga jeedaa miiaal xubnihii qayb kamida in laguu sheego ikhtisaarkaas xadiid ku jira meela kala lagu sheegay xadiidka cumaan qaybo ka mida ayaa lagu sheegay xadaana maxamed macmar ibnu rabciy alqaysiyu qaala xadaana abu hishaam almakhzuumi abu hishaam almakhzuumi magaciisa waa almughira bnu salma almughira bnu salma waa mashhuuru bikunyatihi can cabdilwaaxid cabdilwaaxid wahuwa bnu ziyaad alcabdi qaala xadaana cuثmaan ibnu xakiimin ibn cabaad alansaari xadaana muxamed ibn اmunkadir abu cabdilahi اlmadani can xumraan ibnu abaan mawla cumaan bni cafaan waad garanaysaan can cumaan bni cafaan radi allahu tacaala canhu wa amiir almuminiin axad alkhulafaaءi اraashidiin qaala wuxuu hi imaamkaas imse xadiid buu muslim ku leeyahay sideed xadii ayb goormuu shahiiday soddon iyo shanta hijrada soddon iyo shanta hijrada qaal qaala rasul s sm man tawada'a ruux weyse qaata oo fa axsana alwudu'a weysada wanaajiya kharajad waxaa bixi khataayaahu gafafkiisiibaa baxaya min jasadi jirkiisay ka baxaayaan xataa takhruja ilaa ay dunuubtu ka baxday iyo gafafku ka baxaan min taxti adfaarihi cidihiisa hoostooda ay ka dareeraan wadaadka abu hishaam almaqsuumi ah waxaa mutaabicay cafaan ibn muslim baa mutaabiceeyey cafaan ibn muslim cinda axmed kilaahumaa can cabdilwaaxid ibni ziyaad alcabdi ayib marka eh, riwaayada hore markaa dhammaystiraysa riwaayada hore ayay marka xagga macnaha xoojinaysa xadiidka hore aan marayna eh, eh, abi hurayra iyo xadiidka cumaana la macnaya kana laakiin cumaan baa mukhtasara jirkay ka baxaysaa jirka idan manaafidiisii bay ka bixi wey jirkii tuubooyinkiisii waa wejiga gacmaha lugaha halkaasay ka baxaysaa waxaa baxayana marka waa waa dunuubtii sakhaa'irta ahayd wadaadaha qaba biyaha mustacmalka ee la isticmaala inaysan dahuur ahayn daahirba ha noqdeene axaadiiay daliishadaan bay ka mid tahay oqodaan say u oqodaan waxay leeyihiin meeshan waxaa la sheegay dunuub dareeraysa dunuubtan dareeraysana xaggay ku dhici weelkii iyo aad ku weysa qaadaysa dad gacanta ku celiso ama biyuhu ay ku horaan halkanay ku dhacaysa idan biyuhu waaba nijaasoobeenba nijaasa macnawiya nijaasa macnawiya ayib marka qolyo xanafiyaa baa laga sheegay inay nijaaso yihiin annaga shaaficida waxaan qabnaa inay daahir yihiin laakiin waxba aysan ahirin waa ogtihiin ayb qowl shaad oo cinda shaaficina waa jira oo nijaaso sheega ama wej shaad ah idan marka waxaa weeye halkaasay la mareen waxaa le waa khaldantihiin waa khaldantihiin waxaa laga hadlayaa masaladan ayada ah waa min umuuri اlghayb maqaamkuna waa maqaamu bayaan weysadaas iyo dulduulkeeda haddii wax ku nijaasoobaya dharkaad qabtaa nijaasa adiga qudhigaadaa nijaas ah wixii kaa darayso adig taaban mahayo idan adaa nijaasooba marka oo qamiiskii iyo dharkii baa nijaasa ah loo tukan wararka intaad naga daysaan waxaa laga hadlahayay ilaahay fadligiisa uu sida barakada ay leedahay baabu nijaasat alxukmiya gooni u daaya iyo walxisiya amaa hawshaani hawshaad aadeen ma aha waa masaa'il macnawiyaa laga hadlahayaa shuqul lakumala wailaa laabudda an takuuna alcillatu mutarida ninka cillo sheega laabudda an yuaridaha cilaad sheegtay waxaa tidhi dembigii baa biyaha raacay biyihii baa biyihii ku dhacay biyihii waa waxay ka baxeen duhuurnimadii ay wax dahirahayeen ama wadaadkii xadgudba yidhi way nijaasoobeen ee asagu tillaabsadeen waxaa leenahay is idan waxaa weeye carradii xataa way geliyeen carrada la isticmaal xataa waxay leeyihiin mar laba laguma gebagabaysan karoo mutahira ma aha hawshaas waa iska falsafo aan dayn lahayo ayb ya e dembigu waa nijaasa nijaasa macnawiya wey lannu dunuubtu waa min furuuci shirki wاlkufri kufriguna ilahay baa nijaasa ku sheegay inama almushrikuuna najas ayib idan waa nijaasa macnawiya laakiin nijaasa almacnawiya looga qiyaas qaato nijaasa alxisiya waa khalad wey baabu istixbaabi iطaalaة اlgurati wاtaxjiiri fi اlwudu wuxuu baab yahay inay la jecel yaho la jeclaysto iطaalaة اlgura bariirta in la dheereeyo weji cadaanta guradu waa bayaad fii wajhi اlfaras iyo wataxjiili xubna garaanta adimaha cadcad faraska madow ama guduudan ee xubnihiisu sacad yihiin wejiguna cad yahay ayaa la yidhahdaa muxajal ama urada taasaa la yidhahda ruuxa muslimka wejiga markuu dhaqo wejigaa ifahay idan faras weji cad buu la mid yahay lugaha markuu maydhaya gacmahana xubnihii baa nuuraya intiisa kalena nuur ma laha wey idan nin wuxuu la mid yahay faras qiimo badanoo xubnihiisu ay ifahayaan idan taxjiirkii qurada waa midaas waana maalinka iyaamo hadda la arki maaye aakharaa la arkahaya xadaana abu kuray maxamd calaa walqaasim ilaa hadda xijaabkii adduunyadaana saaran oo indhaheennu xataa wax fiican ma arkaan aan geedaha iyo dhirtaa ka ahay xadaana abu kurayb maxamed calaa wاlqaasim bnu zakariya bnu dinaar wacabd bnu xumayd qaaluu jamaacada wadaadaha huna kuwana maqruuniin ah qiraanku waa markan oo kale marka wadaada la israaciyo ayaa qiraanka la yidhahdaa qaaluu xadaana khaalid makhlad alqaطawaani can sulaymaan bn bilaal الtaymi xadaanii cumaaraة bnughaziyة اlansaariyu can nucaym bn cabdilahi اlmujmiru ayb bn cabdilahi اlmujmiri cafwan mujmirkaas waa laqaba abihi oo cabdullaahi baa asal iska leh cabdulaahi baa mujmirka iskale hadda inta badan waxaad mooday in nucaym uu leeyahay laakiin aabbaha laqabkiisii adna waa lagu tiriyaa majaazan marka mujmirku laqabu nucaym ma waa laqabu cabdillaah almadani mawla ali cumar cumar khataab mawaalidiisii buu ahaa qaala wuxuu uhi wadaadkaas nucayma ra'aytu abaa hurayrata yatawada isagoo weyse qaadanaya oo faqasala dhaqay wajha wejigiisii dhaqay faasbaqa alwuduu'a weysada ku xeeldheeraaday uma intaa kadibna hasala yadahu lyumna gacanta midig maydhay xataa ashraca ilaa uu guda galay weeye maydhitaankii uu gaadhsiiyey filcadudi cududda uu gaadhsiiyey ilan halkaas suxulkaa laysku ogaa muruqaasuu geeye muraqaasuu geliyey ayb muruquu geeyo intuu dhaafay jiqilka ama xusulka dhaafay iyo cududda cudud sooma taqaanaan cudud xaggee la yidhahdaa halkaa cudud lama yidhaahdo cudud waa waa muruqan weyn afkiisa halkan ay iska galaan weeye ee iska galaan jiqilkay ku kala baxaan muruqan weyn halkaas wey qolyana intan oo dhan kan ballaadhan o dhan ba waxay yidhaahdaan cudud iska yidhaahdaan culays ma lah xataa ashraca ilaa uu gudogala wey xataa ashraca fi cadudi cadudi ayb idan cadudi buu fangeliyey jiqilkii xusulkii biyihii buu gaadhsiiye wey maxaa yeele markaad rabto inaad hubsato inaad jiqilka iyo xusulka maydhay waa inaad muruqan wax ka taabato haddii kale ma hubsan kartid adugu ma mastarad baad haysataa ma mitir baad haysataa ma waa kugu adkaanaysa wejiga markaad rabto inaad biyaha wada gaadhsiiso waa inaad timaha madaxa qayb ka taabato baa laayatimu alwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibtii bay ka dhigantay wasiilat lwaajib ama muqadimat lwaajib wixii loo yaqaana wey uma yadahu ilusra gacantii bidix buu dhaqay imaamkii abi hurayre ah xataa ashraca ilaa uu gudageliye weeye fi lcadudi ayb cuduuddii uu gaadhsiiyey dhaqitaankii xataa ashraca alhasla ama lghusla fi lcadudi bay ka dhigantahay uma masaxa ra'su madaxiisii buu masaxay uma asla rijlahu lyumna lugti midig buu maydhay xataa ashraca fi saaq kacbaynkii waa dhaafay dhudhunkii koruu gaadhay wey dhudhunkiibuu gaadhay xataa ashraca fi اsaaqi kama ashraca fi اlcadud uma asla rijlahu اlyusra lugtii bidix buu dhaqay xataa ashraca fi saaqi ilaa yadna dhudhunkeeda uu gaadhay oo anqawyada ugu dhaafay uma qaala wuxuu ihi imaamkan u firsa xadiidka qiimihiisa hakadaa ra'aytu rasuul lah yatawada waa lagu kala baxay hakadaa ra'aytu rasul lah sal ly slam yatawada nebi maxamed baan arko sidaa weyse qadanaya jiqalladu ma gacantay ka tirsan yihiin iyo anqawyadu lagu kala baxay idan nabigu muxuu sameeyey kacbaynku waa dhaqan yihiin marfiqaynkuna waa dhaqan yihiin nabiga saasuu u weyse qadan jiray buui horana waxaad soo marteen ficilka nabi maxamed ee caddaynaya limujmal inuu yahay inuu waajib yahay ama bayaan اlmujmali minhu waad soo marteen wqala rasul sl slm rasuulka ilahi wuxuu yidhi antum اlغuru اlmuxajaluun antum muslimiinay alguru kuwa bariirtile wejigooda ifayaatin maalinka qiyaama almuxajaluuna xubno gargaran xubno garan xubnahooda ifahayaan yowma alqiyaamati maalinka qiyaama xaggee min isbaaqi lwuduu'i min ajli isbaaqi lwuduu weysada ku-xildheeraadkeeda ayaa xubnihiinnu iyo wejiyiinnu ka ifi doonaa faman istataaca ruuxii awooda oo minkum idinka idinka tirsan inuu dheereeyo way riwaayadii kale an yutiila quratahu falyuil quratahu bariirtiisa ha dheereeyo iyo wa taxjiirahu xubno garaantiisa dheereeyo falyuil quratah idan xadiikan riwaayada soo socota waxay ku caddahay abu horeer qaabka u weysaystay nabigaa u weyse qaatayb wuxuuna nabigu yidhi waxaad tihiin ummadda ummadaha maalinka qiyaamo wejigooda iyo gacmahooda ifahayaan ninkii awooda inuu dheeraysto nuurkaasi ha dheeraysto sidaa darteed fii musnadi ibn abi shayba iyo hayrkiiba waxaa ku sugan abu hureyre markuu rabo inuu weyse meelaha iska fiiriyo dadka iska fiiriyo oo ama masaaidka korkiisa fuulo ama masquul gooni u galo ama derbiga gadaal ka maro ayuu xadxaydan jiray sarwaalka la laaban jiray oo gacanta halkaa marka ilaa kalkashu geen jiray weysada ilaa kalkashu foolinka kore boyduu gaadhsiinhaya lowga lowga ku dhowaynhayaa markuu lugta dhaqatay madaxoo dhan buu qoysanaya weysadaas in la arka ma jeclayn marka weysada in la arka ma jecla maxaa yeelay waa dadaal asaga uu samaynayo marka wuxuu ka baqahay in loo qaato inay sunno tahay ama nabiga loo tiiriyo ama lagu eedeeyo arrinka asaga waxaa ku waafaqa ibnu cumar baa isaguna yeeli jiray waa haabit an ibn cumar wa abi hurayra maalin baa arday ka mid ah wuxuu ku yidhi abu maalik alashjaci baa wuxuu ku yidhi yaa abaa hurayra miyaysan kugu fillayn intuu ilaahay waajib yeelay markaasuu bala way ugu filan laakiin nabigaana yidhi tabluغu اlxilyaة min اlmumini xayu yabluغ اlwuضuء marka waxaan jeclahay buu idhi inaan basada maxaa kaa daba dhiga adugu waabaan kaa dadko dhan baabaan ka imid wakeed ka timid marka waxaa weeye saas yeeli jiray idan dheeraynta in la geeyo halkaa garabka iyo kelkisha iyo lowgii la gaadhsiiyo asagaa ku ijtihaaday amaa in dhudhunka weysada la gaadhsiiyo oo aan qawyada la dhaafo la gudageliya maydhidda nabigu ka guurinayaa labahaas ku khaldin midna waa ijtihaad oo naska fahnu asagoo ka fahmay ah midna waa miduu nabigu u tiri calayhi salaatu wasalaam وxadaثnii haaruun ibnu saciid alayliy اlmisri xadaثnii ibn whb اlquraشh اlmisri أhbaranii cmr bn xاariث اlmisri abu أyub اlmisri can saciid bn abi hilaal اleyث اlmisri can nucaym ibn cabdilaahi almadani isagoo haddaadaynu soo maraynay almujmir annahu wadaadka ra'a wuxuu arkay abahurayta yatawada isagoo wayse qaadanay faghasala wajahu yadayhi buu dhaqay xataa kaada ilaa uu sigay yabluqu inuu gaadho almankibayn garbaha iska daakilkaya garbaha inuu gaadhsiiyo ayuu sigay uma hasala rijlayn lugihiisuu maydhay xataa rafaca ila saaqayn ilaa uu dhudhunka u kor yeelay xataa rafaca algusla ila saaqayn wey maydhitaankii wuxuu u kor yeelay dhudhumada kore kor cududa wuxuu gaadhsiiyey murqog weyn buu gaadhsiiyey uma qaala wuxuu yidhi samictu rasul lah sal ly slam ina ummatii ummadaydu rasuulka ila bal yaquulu asagoo aniga ummaddaydu ya'tuuna yowma alqiyaama maalinka qiyama wax iman doonaan huran iyag wejigooda ifahayo huran wejiye cadcad muxajaliina xubno cadcad xubno nuurahaya min aari اlwuduu'i weysada raadkeedana uu ka nuurahayo wejigoodu iyo adimadooda faman istaaaca ninkii awooda minkum xaalu idin ka mid yahay yuطila guratahu falyafcal ha yeelo guratahu waa iktifaa baa ku jira taxjiilkii baa lagaga kaaftoomay haddaad soo marayseen idan man istaطaaca an yuطila guratahu wa taxjiilahu baa ku wada jira falyafcal sidaa ha yeelo riwaayadan marka dambe iyo tii horeed soo marteen kulli bukhaariya muslim baa wada wariya labada sheekhna way u arkaan xadiidku bijumlatihi inuu yahay marfuuc mawsuul ila اnabiy wax idraajana uusan ku jirin laakiin bayquuniyada iyo nukhbada iyo kutubulmusطalax markaad maraysaan intan dambe faman istaطaaca an yuطila guratahu falyafcal waxaa lagu miaaliyaa almudraj fi aakhir اlxadiiث baa lagu miaaliyaa riwaayada markii idraajka keentayna ma xoog badno ikhtiyaaru shaykhayn baana ka xoog badan wax walboo la sheegay wayna ku cadda riwayadu meel laga mara mala waa riwaaya cad wey wuxuu kala qaaday imaamka abu hurayre ah ijtihaadkiisii iyo naskii nabiga u tiiriyey uu kala saaray ayib marka in laydha intan dambe man istaaaca minkum an yuطiila uratahu falyafcal waa min kalaami abi hurayra inta horena waa hadalkii suubanaha waxay u baahanta daliil xoog badan riwaayaadka marka sheegay idraajkana dacfi baa ku jira riwaayatu shaykhayn baana ka xoog badan xadiid markaan rabna inaan xukunno oo aan riwaaya ka rajaxnana waa in sanadka tarjiixa lagu sheegay uu ka xoog badan yahay ka kale idan riwaayatu shaykhayn riwaaya muqaawima walaa mid mudaaniy u dhow lama hayo wadaad unbaa sheegay diraajkaas waa lagu taqliidiyey kadib waa un laga daba tegay kutubun usuul bay gashay awsha aada laskaga ilaaliy xadaanii suwayd bnu saciidin wabna abi cumar hunana hadda waxaa weeye ayadna waa maqruub hadayna muxuu ahaa mutaabac oo waxaa mutaabaceen cabdulahi bni wahab suwayd soo ma ahayn haddana waxaa ku laran bn abi cumar acadani moxamed bn yaya bn abi cumar alcadani jamiican si wada jira wadaadaha labada ah can marwan bn cawayt alfazari marwan ibn mucaawiyat alfazari waa ninka iqada imaamka ah ee markaad kutub mustalan mari jirteen loodhan jiray yudallis fii asmaai shuyuukh yudallis fii asmaai shuyuukh can ma ridahayo sanadka waxba ka goyn maayo laakiin sheekha magacuusan caan ku ahayn buu kugu dhufanaya nin dacfi ku jira ama aan saqiir nin yaroo markaa aan xadiid laga qaata aan la jeclayn ayuu magacaada looqoonin buu ku sheegaya laakiin magac uu leeh ila magacyo mogta waxaa tolka ay kuu yaqaanaanoo xertu aysan aqoonin magaxooyadaa iyo aabbaha walaalaha base kuu yaqaanaan bulshada ku taqaana aqoonin baa jira magac magaalada joogta lagaaga yaqaananoo magaalooka lagaaga aqoonin baa jira wadaadka intaa magac u leeyahy dhan buu xifdinayaa kala bedelayaa marka marka shuyuuh kala duwan oo cusub baad moodi kolba imaam cusub baad moodaysaa kaana yudalis asmaashu ninka lagu eedan jira wey dhib ma laha qaala abi cumar suwaydii hadda sheekhu kala saarayaa iyo ibn abi cumar lafdigoodii qaale ibn abi cumar wuxuu yidhi xadaanaa marwaan hadduu marwaan sidaa ibn abi cumar suwayd muxuu yidhi can marwaan buu iska fahm hadiisu ma wadaadku laba sheekh buu ka wada wariyey iyo ibn abi cumar can marwaan jamiican can marwaan buu soo yidhi kulligood can marwaan maysa wada dhihine ninna can marwaan buu yidhi oo waa suwayd nina xadaanaa marwaan ibn mucaawiyat albazari buu yidhi oo waa ibn abi cumar can abi malik alashjaci sacd can abi xaazim alshjaci waa salmaan alashjaci abi xaazim halkan dhaca sanamnu dinaar baa isna jira sanamnu dinaar laakiin halkan markuu abu hurayra inta badan daba taagan yahay ashjaciyiin ay wax ka warinhayaan abu maaligna meesha uu fadhiyo abu xaazim haddii la sheeg waxaa tiraa waa salmaan alashjaci salmaan alashjaci can abi hurayra radi allahu tacala canhu ana rasul sal slam qaal ina xawdi aniga darkayga aakhira laga cabbi doono ilahay naga cabsiiyey asaga awood leh abcadu waa ka fog yahay min bucdi aylata min cumaan min bucdi baad halkaa qadaraysaa haddii kale xoogu qanaf bay kugu noqon iska fahanun insha allah ina xawdi darkaygu abcadu waa ka fog yahay min bucdi aylata magaalada ay la yidhahdo intay ka fog tahay min cadan cadan ka fog tahay bimacnaa magaalada ay la yidhaahdo intay cadan u jirto in ka fog yaa darkaygu daafihiisu isku jiraan wey ayla waa magaalada hadda baytulaxmba baa la yidhaahdaa waa la sheegaa maye waa magaaladan hadda ramalla la yidhahda waa la sheegay almuhim atraafta shaam magaalo dhacda ilaa cadanood aragteen oo badda cas ay soo ceshato oo soomaali dariskeeda ah oo boosasa kulaaxaysa waa dhulkaas waa dhowr kun oo kilomitr wey ayib aad idan culummadu wuxuu koo dhabi ku miaaliyey intan makay udhaxaysa sanca wuxuu ku miaaliyey inta udhaxaysa cadan iyo cummaan wuxuu ku miaaliyey nabigu amilo fara badan culummadu ka fahmeen amiladaas inuu nabiga u jeedo tamiil libud اmasaafa la tadiid aaabadu maay dhulka inta yaqaaneen hadee wakaa soo maray saxaaba layidhi addoonu qabsaday layidhi maxaad kaa siinaa wuxuu yidhi siiya eh, kun dirham markaasa l maa toban kun iyo malyan u sheegan waday tira intaa ka badan maana aqoonin buui tira intaa ka badan boo xoolo ah maana aqoonaa waalida marka waxaa weeye masaafaadkay markaa shareecadu inaa ummatun umiya min maqaasid الshariicati الdabt والtaxdiid waa khasaa'is الshariica alislaamiya ma laha sharaacida kale الdabt والtaxdiid shayga xukumka lagu xidhayo ama addoonka wax loogu miisaalin shay waadixa oo kooban oo la fahmi kara waa inuu yahay ayib haddii la odhan lahaa nis dambe haddii la gaadho habeen haddii la gaadho soonkii waa waad ka baxdeen haddii maalin la gaadho maalin waxaa la ida طalaca alfajru intaha اlamru ida harabat الshamsu intaha اlamr waxyaaba waadixa nin walba uu garan karo daqaa'iqii wax daqiiq qorsan sharci waxba kuma xidho macaani waaweyn oo daahira waadixa inaa ummaة umiyat laa naktub walaa naxsub maqsadka aad waxaa u sharxay ibn caashuur ibn caashuur atunisi maxamed طaahir caashuur aad buu u fafaahiyey wuuna kaga fiican yahay maqsadka sharxiisa wadaado fara badan oo hadda ragga hore mutaqadimiinta shaaibi iyo saaxiib iyo cizi iyo uu kaga fiican yahay waa maqsad اdabt wاtaxdiid lann waxaa dhacaya fawd caarima fawda caarima in dawaabid waaweyn wax lagu xidho shayga wax ku xidhan yahay uu caddaado uu yahay axad walba uu fahmi karo saa hadda waaa caqliga see wax loogu xidhi karaa ruuxii caaqila xukumkaasaa saaran see lug ina caaqil tahay in tasarufka caaqilka laga helo waad qaangaadhay seed u qaangaadhay caqligeeda baa buuxsamay oo waad ka baxday ilmanimado dhallaannimado nin weyn baad noqotay see loo ogaan da' waa in waxyaaba calad biyo duulin gabarh xayd heshay nin markaas himila ka timid timo hoosoo soo baxay hawla maxaanku da' la gaadho wax la fahmi karo laakiin ruuxii caqli u fikira sida dadka waaweyn waa qaangaadha ma soconayso ma soconayso dadka waaweyn baa kala caqli badan mid yaroo toban jiroo oday weynka caqli badan baa dhooban marka hawshu waxaa layidhi maya waxaan ku xidhaynaa wax daahir ah waa qaacida maqsad dabdi watadiid wey ina xawdii darkaygu abcadu min bucdi aylata min cadan lahuwa asagu ashaddu waa daranya bayaadan xagga cadiinka min ahalji ee barafka barafka suu cadiyey biiisu cadiyey waaba ka daran yahay wa axlaa waa ka macaan yahay min alcasali malab buu ka macaan yaho makhluuطan lagu daray bilabani caano malab horaanba sii macaanaa marka caana lagu daro wuu sii macaanaadaa nooc kalu noqdaa wuuna carfaa ayib nabigu wuxuu inoo tilmaamayaa xawdkiisii qiimaha badnaa wala'aaniyatu koobabkiisi iyo weelashiisu xawdkaas aktar way ka badan yihiin min cadad الnujuumi xidigaha tiradooda waa ka badan yahay ummadda hadde malaayiina soo maaha wa inii anugu la asudu annaasa dadkan ka celinaya canhu can اlxawdi kama yasudu الrajulu ninku siduu iskaga afdhabo ibil annaasi dadka geelooda can xawdihi darkiisa oga afdhabo dar aad diyaarsatood halahaada irmaankaa la sugayso hadduu neef baadi ah oo soo dhaco sankan baad ku dhufan sooma nabigu darkaan kor fadhiyaa ummadayda axdanka nabigu waa ka celinhayaa buu leehay oo nabiga hawsha ma ku bakhaylahaya calayhi salaatu wasalaam wa kaana min ajwad annaasi wa askhaahum sakhi bani aadamkii ugu deeqsanaabuu ahaa ambiyada kale likulli nabiyin lahu xawl haddaad ummadihii kale iyo tardarkan cabba ummad kale ambiyada kale ayaa u tegahaya oo darkooda u camirhayo oo dhachayo oo lagu xurmaynaya midda kale nin astaboobay oo dad kala kaxaystaad noqonaysa waa in la isxurmeeyo la isqadariyo xaggaa darka adaw darkaa ka caba suurkaa kale nabi muuse uu joogo xagga u aroora wey macnahaasa meesha ku jira wa innii anugu la asudu waa ka celinhayaa annaasa dadka ummadihii kale ah canhu can ilxawdi kama yasudu rajulu ninkuu suu oga celiyo ibil annaasi geela baadidee socda can xawdihi darkiisa qaaluu waxay dhaheen yaa rasul rasuulka ilahi u fiirso darka maxaad u celina ma nabi allah mana garanay su-aal muhiima su baa wax ku taraysa ummadda wax taraysa qaaluu ya rasuul allah atacrifunaa yowmaid nabi alomaanika mana garan baa le haddaba taqaanaa laakiin markay qiyaamo dhacdo oo la rogmado oo banku lagu baaba'o xawdkiina loo dareero mana garan doonta talow qaala nacam waa idan garan buuri lakum waxaa idiin ahaada siima calaamo astaan baad leedihiin laysa liaxadin min alumami axad ummadaha kale uusan lahayn maxay tahay astaantii tariduuna calay anaad igu soo arooraysan darkayga baad imanaysaan uran idinkoo weji ifahaya muxajaliina xubna nuurahaya min aari اlwuduu'i weysada raadkeedii idan nin wejigiisuna ifahayo xubnihiisuna ifahayaan iyo ruux caadi oo socso la kala garan maayo waa nabigu waa idin soocanba waa idin garanaya ninkaan marka tukanaynin adho xaggee aadahaya ma ummadaha kalu aadi doonaa oo darar kalu ka dhici doonaa kadib sankaa lagu soo dhufan asagaa yaqaan isilaaliya isilaaliya ilahna asturo waxadaana abu kurayb abu kurayb maxamed calaa min shuyuukh اljamaca soo ma ahayn lixdu waxay ka wariyaan sheekh buu u yahay wasil ibn cabdillah al asadi wallafdu liwaasilin lafdigaan sheegi doono waasil baa iska leeya abu kurayb ma laha qaala labadaa abu kurayb iyo waasil xadaana fudayl waa kuma maxamed ibn fudayl ibn khaswan adabbi can abi malik alashjaci haddaad soo marayseen sacd ibn taariq soo can abi xaazimin salmaan اlashjaci can abi hurata radi allahu tacala canhu qaal qala rasul sl l slm tajidu calaya ummati اlxawda ummaddaydaa iigu iman doonto soo dhici doonta darka qiimaha badan kitaab alimaan baynu ku soo maray sida sawaabka nabigu inuu laba dar leeyahay laba xawd xawd bacd asiraad iyo xawd qabla siraad ah midkaa dambe ee bacda siraad ah ruuxaan muminka ma imanayo xataa soo hunguriyayn maayo midka hore qabla siraad ah markii banka qiyaamada fasluqada loo kala dareyo la rogmado xukumkana ilaahay u fadhiisto subxaana wa tacaala ayaa waxaa munaafiq darku ay soo ila munaafiqii weli wuxuu la socdaa xataa tabqa hadihi اlummatu wa fiiha munaafiquha somayna soo marin isku wada jiraan munaafiquna wuu tukan jira weysan jireen way weysaysan jireen ayib marka nuur baa u daaran nuurka gurma laga dimin doonaa siraadka markuu soo aado siraadka markuu soo aado kuwa marka darka horo munaafiqiintu markay soo-aalaan nabigu waa celin waa loo diidi doonaa malaa'ig baa ka celin doonta waa kuwa nabiga odhan doona fa suxqan suxqan waa gaadhi doonaa amaa darka dambe marka siraadka la mara siraadka waxaa uun ka badbaaday mu'miniin ayib mu'miniin baa kaa dambe tegi doona ka hore laakiin ummadoo dhan macal munaafiq baa iman munaafiqna sankaa lagu dhufanoo malaa'ig baa nabiga u diidi ka celin muminiinta kalena waa maraya wa ana anugu aduudu nnaasa dadkaan ka difaaci canhu can ilxawdi kama yaduudu suu u difaaco wman lam yudac can xawdi bisalaaxiyu hadan waman laa yadlim الnaasa yudlami yadudiiti aad malaysa warkii zuhayr nabi slm wa ana aduudu الnaasa dadkan ka difaacaya canhu can اlxawdi kama yaduudu الrajulu ibla الrajuli can ibilihi siduu ninku geeljiruhu geela keliya geelis u kala sooco yaa loo kala baxaya kama yaduudu الrajulu ibla الrajuli ibla الnaasi ma horaana soo maray ayib can ibilihi geeliisu geel kale geel dhukaana iyo geel ankura caydhiina waa la kala duwahaya geelasha waa kala mari nin walba geeliisu ilaashanaya qaaluu yaa nabiy allahi atacrifuna nabi allahu mana garan maalinka qiyaama qaala nacam lakum siima ay calaama calaamaad leedihiin laysat liaxadin hayrikum axadan idinka inuusan lahayn ummadi hore oo weysaysan jireenoo weysadu ma aha min khasaa'is اlumma weysadu laysat min khasaa'is hadi اlumma fi saxiix bukhaari waxaad ku barteen raggiinna akhristay hindigii musalsalka akhristayba inoona iman doonta insha allahu tacaala fii maqaamiha in nabiyullahi ibraahim markuu masar tegey oo boqorkii shaydaanka uu la kulmay ee u damcay inuu ka kufsado xaaskiisa saara laakiin marka hawsha loo sheegay ay tiri ukaada ilaahay baan baryahayaa way weysaysatay salaad bay tukatay markaas ilahay bariday wixii ku dhacay shaydaanka waa ogeyday idan weysadu ma aha min khasaa'isi hadi اlumma laakiin maxaa min khasaa'is hadi umma ah wa ataxjiilu wاlguratu weji ifahaya iyo gacmo ifahaya adimo ifahaya taasaa khasiisa lakum siima laysat liaxadin hayrikum tariduuna calaya waad igu soo arooraysaan huran idinkoo weji ifahayo muxajalin xubno nuurahaya min aahaari اlwudu wala yusadanna waa laga awdayaa canii aniga waxaa laga awda oo layga celin weeye طaa'ifaة minkum qayb idinka muslimiinta ka tirsan xagga daahirka falaa yasiluuna soo gaari maayaan xawdka soo gaari maayaan falaa yasiluuna xawdka soo gaari maayaan riwaayo kale bukhaari walayaridanna cafwan calaya aqwaamun acrifuhum wayacrifuunanii uma yuxaalu baynii wa baynahum markaan darka nabigu faiisto ummadu soo aroorto ragaan garanayo ah, iyaganu igaran baa nabigu wuuu laga celin oo dib loo celin oo dhii darka inaad cabtaan xaq uma lidinka noqda munaafiqiinta ilaahay ka yidhi kuwa aadan garanayn baa jira naxnu naclamuhum ayib maxaa yeele munaafiqiinta nabigu ina waa yaqaanay ina muusan aqooni qolyihii ree u badnaaye munaafiqiinta miyiga joogay iyo xawl madiina dad uusan garanayn baa jira nabigu munaafiq nabigu ma aqooni calayh salaatu wasalaam yacni inuu munaafiq ma ogeyn wey wejihaan wuu garanoo saxaabadiisu waa yaqaan nabigu waa arkahay waa yaqaanay laakiin waxaa weeye inuu munaafiq yahay waxyi bay u baahan tahay in baa loo sheegay wabittaali nabigu waa la ilaaliyey biitifaaqi ahli sir wاlmaghaazi wa ahli اlcilmi wاtaxqiiq nabi maxamed lam yuwali axada min almunaafiqiina camalan axad min almunaafiqiin welig nabi shaqo uma dhiibin ilahay baa yaa ilaalinaya xaafid u ah ayib hawsha wad bale adogu iska daa waxood ha adduunka noo koofid way yidhahdeen laakiin dhakri ma hayaan sadaa darteed haddaad nimaad dhagar muslimiin ku ogtay xil u dhiibto adaa khaaina khaa'in baa sayidina cumar baa xukumay ayib axaadiis marfuucana waa ku timid lama ogolo waa in ammaanaa wax ku wato si kale u maaweeli adugu mushaarkaada wax ka sii meelaha beerta ii faldheh iisoo adeeg dheh adu dirso laakiin xil muslimiin ninkaa kuma aamini kartid faaquulu waxaan yaa rabbi rabbigu haaulaa'i min asxaabii xagga daahiran kuwa nabi allow waxay ka tirsan yihiin ummaddii saxaabada ahayd fayujiibunii malakun malak baa fayaquulu wahal tadrii maa axdau bacdaka muwaad og tahay nabi maxamedow gadaashaa waxay sameeyeen gadaashaa waxay sameeyeen ilaa munaafiqu hadduu bacda nabiyllaahi maxamed toobadkeeno uu u hagaago qur-aanka cadi toobada in laga aqbali sura towbaa lagu faafaaye aali cimraan baa lagu qaadaa dhigay laakiin waa diideen say u wadeen bay gaalnimo ku dhinteen wey hunaa waxaa ku jira ana الnabi sal sl la yaclam اlhayb wa fiina nabiy yaclamu maa fii hadi haddii looga jeedo mada cumuumiyada looga jeedo abadan nabigu wuxuu og yahay laa yaclam min alghaybi ila maa aclamahu اllah nabigu hayb wuxuu ka og yahay intuu la ogeysiiyey uurkubaala nabigu ma aha qulubulcaarifiin shuqulkuma laha intuu rabbi u sheegay qulub اlcaarifiin laha cuyuunu tara maa lam yarahu naadiruun ay ku warwarkaas waa fiican yahay marka dhan laga eegay laakumada ku baabi'inna ayb waxaa weeye nabigu intuu ilaahay ogeysiiyey buu og yahay inuusan ogayna waa jirtaa waa bashar bini aadam oo ilaahay barakeeyo oo mukaram oo ah intuu ilaahay ku amara ku filan adoo nabiga bil oo wanaaji balaayaha nabiga hodaa u gelin ayb xadaana cuثmaan abi shaybata abu bakr walaalkii alcabsi xadaana cali bn musir alqurashi can sacd bn طaariq sacd bn طaariq waa kuma صaxiix can ribciy bni xiraash can xudayfaة bn اlyamaan alcabsi mawlaahum waana soo maray saxaabiga in xadiid uu leeyahay fi saxiix muslim imsay ahaayeen labaataniyo labaataniyo sagaal xadiid oo toddobiyo toban uu la tafaruday muslim labiyo tobanna ay wadaagaan goormuu geeriyooda saxaabigaas sodoniyo lixdii soddoniyo lixdii buu geeriyooday ayib bacda maqtali cumaan biarbaciina leyla cumaan maalinkii la dilay afartan beri kadib buu dhintayba yani waa cumaanna waad soo martay soddoniyo shantii in la dilay bil iyo toban bu cumaan ka dambeeyey bimacnaa waa cumaan waxaa la dilay dabayaaqadii soddoniyo shanta asna awaailka wuxuu dhintay soddoniyo lixdan ina xawdii aniga darkayu la abcadu waa ka fog yahay min aylata min cadan maxaa kugu jira bucdigii baad adaraysaa la abcadu waa ka fog yahay min bucdi aylata min cadan ayl intay ka fog tahay cadan waa ka fog yahay labadaa magaalo intay kala fog yihiin in ka badan buu nabigu yidhi waa kala fogyahay darfaha iyo dacallada xawdkayga wladii nafsii biyadihi waxaa ku jira inaad daaran karto adoon lagu dhaarsanin markaad rabto hawsha inaad adkayso ood dhuujiso ood tirada haka shakiyi ruuca ama aad dareensiiso hawshu say culus tahay wladii nafsii biyadii inii anugu la aduudu waan ka difaacaya waa ka celinaya canhu can ilxawd arijaala rag aan mudayn baan ka celin kamaa yaduudu rajul ibla alhariibata geela baadida ah suu ninku u celiyo can xawdi darkiisa iyo suurkiisa oga celiyo qaaluu yaa rasuul wa tacriifuna mana garan adugu ah, geelow nin baa iskale annaguna ummadaadii baa nahay mana garan saan darkaada u dhacno geelasha kaliya ummadaha kalena aad oga celiso qaal nabig wuxuu nacam waa idan garan tariduuna calaya quran muxajaliina min aahaari اlwuduu'i laysat hiya sima horaan baad soo hiya sima weye laysat liaxadin hayrikum waa calaamad iyo astaan axad aan idinka uusan lahayn xadana ya israaciin alfaadan waa isku baab weeye xadana yaxya bn ayub almaqaabiri somayna soo marin wa surayj ibnu yunis abulxaaris albaqdaadi kaana min culamaai sunna wa fuqaha umma ahaa wadaadkan surayj ibnu yunis dhowr kuna waan soo tilmaan wa qutaybatu bnu saciidin wa caliy ibnu xujrin yaas sacdi jamiican si wada jira afartaa mise waa shan baragu yaxya iyo surayj iyo qutayba iyo cali waa afar can ismaaciil bnu jacf bn kahiir azuraqi alansaari qaala bnu ayuub wuxuu yidhi xadaana ismaaciil wa qaala albaqiyatu can ismaaciil wey ibn ayuub yaxya bn ayuub almaqaabiri keliya wuxuu yidhi xadaana ismaaciil bn jacfar inta kalena waxay yidhaahdeen can ismaaciil bn jacfar xadana ismaaciil qaala ismaaciil wuxuu yihi akhbarni calaa ibn cabdiraxmaan bni yacquub alxuraqi can abi aabihi cabdiraxman bn yacquub alxuraqi can abi hurayrata radi allahu tacala canh ana rasul lah sal ly slam xuraqina waa jirib ama jibsan ka tirsan ree juhayna waa inagii soo maray aljuhani waad ka dhigi kartaa dhib ma anna rasul sl l slam ata almaqbarata qubuurtu nabigu taga xabaalihii baqiic ee muslimiinta lagu xabaalaya miduu nabigu booqday calayhi salaatu wasalam faqaala wuxuu yidhi assalaamu calaykum nabadgelya dushiina ha ahaato daara qawmin mu'miniin gurigii muminiintow yani muminiin baa meesha dagoo lagu xabaalaa hadde wa ina annaguna in shaa allahu haddii rabbi yidhaahdo laaxiquuna waa idinsoo haleegi doonaa bikum idinka in sha allah waxaad u celin aqwaal badan baa ku jirta arjax alaqwaal waxaa weeye goobta goobtaad u celinaysa goobtaad u celinaysa wa innaa annagu in sha allah alla hadduu yidhaahdo laaxiquuna bikum idinkaan idin soo hali doonaa fi dafni fi hada albuqca weeye meeshaan in annaguna laguga xabaalo ila maxaa nabgen meel kale lagu abaalin laguma xabaalin ayib inta kaleo dhan nin yidhahda waa tii tabarug ahayd waa tii xaqiiqada ahayd nimo meel buu ku dhuftay sawaabku waxaa wey qurdi baa doortay isagaa ku gar leh wa innaa in sha allah bikum laaxiquuna fi dafni bihadihi albuqca maxaa yeele lama hubataa in nabigu meesha lagu xabaalayo ayib dib baa looga sheegay nabi walba meeshuu ku nafbaxo in lagu doogo xadiidka abu bakar radi allahu tacala canhu waad garanaysaan ayib marka sidaasuu nabigu oga soo reebay laakiin ma aha wali waxay dheen waxay u noqon in sha allah muminiin baa tiin weeye oo muminiinta loo noqon qolyaa yidhi daara qawmi muminiin in sha allah ila waale munaafiqiin ugu xabaleen ba laga yaaba qolya aan aan hayno nabaro hayno marka qolyaha muminiinta u celiya insha allahu ayib qolya waxay yidhaha meel warar badan baa qurtubi waxaan isleeyahay waa ra'yi u fiican wadaaddo badanna waa rajaxayaan wadidtu nabi waxaan jeclaan anna annagu qad ra'aynaa inaannu aragno ikhwaanana waxaa ku jira huna atamani biliqaa'i saalixiin wa ahli اlkhayr inaad tamanin karto oo dhihi karta alla maan saxaabada la kulmo alla haddaan sheekh hebel soo gaari lahaa aabbahay nin fiicanba haddaan arki lahaa inaysan dhib lahayn inaad tamanido ama aad jeclaysato inaad dadka wanaagsan la kulanto inayn dhib lahayn oo weliba fiican tahay nabigaa tamaniya nabiguna ma tamaniya ilaa khayr waalfadl wadidtu waxaan jeclaan lahaa anna annagu qad ra'aynaa inaannu aragno ikhwaanana ikhwaanana nabig wuxuu ka hadlaya dadka muslimiinta ah ee gadaasha iman doona ee diinka qaadan doona ayagoo nabiga weligood arag ayib qaaluu waxay dheheen saxaabadu waa yaabeen awlasnaa ikhwaanaka ya rasuul allah macnihii guud bay aadeen aayaddii bay soo dhufteen xijuraad inama almuminuuna ikhwa ay haystaan macnahay ka nabi allow saxaababa ku ahaane sowaalaha ma nihin markuu nabigu abubakar markuu abubakar caaisha nabigu ka doonay oo yidhi nabi maxamed baa caaisha rabaa inaad isiiso wuxuu nabi allow hadday meher kuu qaban hayo waan ku siin buuri maxaa jira nabigu waa yaaba wuxuu maxaa jir haddee walaala filaahi baa nahay buu aniga adagu islaamkan walaala ku nahay islaamnima lagu walaaloobana waxay ka xoog badan tahay tii nasabkii wada dhalashada ee ka xoog badan qiyaas wuxuu sameeyey sayidina abubakar awlowi ah ma ahata qiyaas fii macna alasli xataa ma aha waa awlowi faxwa alkhitaabkii la dhihi jiray wey haddii alkhwa fi اnasab ay maanica tahay min atasawuj ay tahay akuwa fidiin baa ka xoog badan nabig wuxuu waa runtaa walaala fidiin baa nahay walaalkay dhab ah laakiin masaladu waa masale ijtimaaci oo howlo dhan kale u marka saxaabadu macnahaasaa agtooda ku weynaa naba lamyana walaalaha ahayn waa sidee fadligagaadna dhaafisay awlasna ikhwaanaka ya rasuul allah antum asxaabii asxaabtaydii baa tihiin saxiix asxaabt lianna asuxba waa daraja ka xoog badan min alukhuwa saxaabada waay moodayeen la dhaafiyey fadlihi meel aysan lahayn ay ka sareeyaan bayba hoos ugu noqdeen antum asxaabi baad tihiin saaxiibadii khaaska baad tihiin wa ikhwaanuna walaalna waxaa weeye alladiina kuwaasoo lam ya'tuu aan imanin bacdu weli maysan imanin waxygu ma soo gaadhin weli maysan imanin ma dhalanin wey faqaaluu kayfa tacrifu muslimiintu waxay leeyiin dadka diinka qaatay ee kitaabka nabiga ariiqiisa qaaday kuwa nabigu waa ammaanay wuxuu ku ammaanay haddee xadiis dacfi ku jiro sheekh albani silsilad kuwan isagu saxiixo ku dagaalamo ilaahay baa wuxuu yidhi malaa'igta weydiiyey ayulkhalqi acjabu iimaanan silsilada qaybaha u dambeeya ayulkhalqi acjabu iimaanan ilaahay baa weydiiyey malaigta yidhi uunkayga ruuxa dadka ugu iimaan khatarsan waa kuwe bimacnaa inay rumeeyeen alle iyo rasuulkii raaceen oo diin qaataan ay la yaabto lala amakaago waxay dhaheen ilaahay waa annaga haddee annaga malaaigta ah wey innagaa ku rumaynay oo rabbi aad noo taho ku caabudna ilahi wuxuu ihi wamaa lakum laa tu'minuun anaabaad ila joogtaan xaqaaiqda baad indhaha ku haysaan cilmu lyaqiin xaqulyaqiin caynulyaqiin baad haysaan idinku wax walbaad haysaan maxaa idinka maqan inaad ilaahay rumayn weydaan baaba la yaab ah idinku waxay dhahan hadday saa tahay ilaahay waxaa weeye waa rusushii ambiyada ilahay wuxuu rususha ambiyadu leyla nahaar baaba loo waxyoodaa wixii baa ku socda malaa'igtaaba degta idinkaaba risaalada qaada wamaa lahum laa yu'minuun haddee waxay dhaheen malaa'ig ilaahay wadaad annagana na dhaafisay hawsha ah. rusul iyo ambiyana dhaafisay waa kuwee maya waa saxaabada ay saxaabada mar saddexaad bay jawab waxay waa saxaabada wamaa lahum laa yu'minuun waxay degayay ba arkaan indhahayba ku hayaan nabigay la joogaan maxaa ka maqan waa kuwee ilaahay baa wuxuu waa qowm iman doona bacda maa waxyuu rusulla dhammaatay waxaa gaari doona kitaab laba daftar u dhaxeeya kaasay akhrin oy aamin oo rumayn ku dagaalamay ku jihadayaan waana ku naftooday u hurayaan qolyahaasaa la yaaba iimaankoodu nimaan ilaahay arag subxaanah wa tacaala oon rasuul arag oo waxyi degaya arag haddana intuu istidlaal iyo adilo baaday caqligiisu ku qancay inuu shaygan xaq yahay naftiisana u huray ku dhintay wax walbo adduunku dhacayna maray ninkaasaa iimaankiisu ajab اkhalaaqi iimaana xadiikaas sheekh albani wuxuu ihi nin loo daciifiyo warkiisu waxba kama jira awood buu sheegtaa la ahriyo silsiladaha laga fiilay ayib silsilad saxiixan ujeedaa ayu lkhalqi ajabu iimaana qaaluu waxay dhaheen saxaabadii kayfa tacrifu man lam yaati bacdu min ummatka ya rasuul allah rasuulka ilaahayow waxaad leedahay waxaan jeclaan lahaa walaalaha inaan arkee walaalaha haddaad aragta inaad garan lahayd baa meesha ka muuqata fiqiga u fiirso walaalaha hadaad la kulanto nabi allow inaad garan lahayd baad ishaartay seed u garan nimaan weli dhalaninba su-aal la weydiiso bara alai slatslam kayfa tacrifu seed u garan man lam yaati bacdu nimaan weli imanin oo min ummatika ya rasul allah nabi maxamed faqala wuxuu subana ara'ayta waa maxay waa in masale macnawi oo cilmi ah oo macquul ah loogu miaaliyo bimiaali maxsuus waxaa loo yaqaana taqriib اlmacquulaat bilmaxsuusaat baa loo yaqaan ra'ayta bal ka warran buu ninkan saa'ilkow low anna rajulan lahu khaylun nin hadduu farda leeyahay gurun bariilo wajiye cadcad fardahaas muxajalatu xubna gargaranoo addimaha hore iyo kuwa dambaba cad fardahaas wejiga iyo qoobka cad bayna dahray khaylin farda kale dhex joogta duhmin madmadow buhmin tiq ah duhmin waa madow duhmin waa jamcu adham huwa lswado buhmina waa jamcu abham ama bahiim inagu waana waa madow tik ah iyo madow yustur ah iyo madow dhalaalahaya madow maarin xigeen ah holaan akrina soo maaha madow waa magacyu inuu leeyahay carabtuna waa sidoo kale luqada carabiya iyada naga fasiixsan duhmin madow buhmin maxaan leenahay tik waa aras aan meel ifaysa lahayn oo asaga dhan ballaami ah fardan ifhayo oo wada cadcad oo baroor leh oo midabale iyo ku soo la kala sooci maayo alaa yacrifu rajulu khaylahu ninkaa miyuusan garanaynin fardahiisi ninkii fardaha wejiga cad lugaha cad lahaa fardahan madmadowsoo kama soocayo qaaluu balaa yaa rasuul naba all waa alla magara waa ka soocaya qaal nabi wuxuu uhi fa innahum ummadaydu iyo waalaha dambeen imanineed sheegaysaan ya'tuuna waxay iman doonaan yowma alqiyama weyhadda quran iyagoo wejiyo cadcad muxajaliina ifahaya min alwudu'i min ajli alwuduu wa anuguna farahum ceellayadoodii baan ahay faradku waa ruuxa kaaga sii horeeya ceelka iyo hilada iyo isha suu usii diyaariyo qalabkii iyo agaabkii biyaha ama darkii ama suurad ama abaalka wuu sii hagaajinaya wa ana anuguna farahum ceelyadoodii baan ahay calalxawdi darka kusii sugaysa alaa muslimiinay layudaadanna waa la difaaci oo waa laga celin rijaalun an can darkayga kamaa yudaadu lbaciiru daallu neefka geele baadidaa sida looga difaaco ee ceelasha looga celiyo markuu geeluhu fulanba meelaha dacda afka la dhacaa ama qabaalka wuxuu ku hadhay buu ama uun miigtaa kale waxaa weeye oon baa dilay kamaa yudaadu lbaciiru daal unaadiihim waan u dhawaaqaya muslimiinta qaarkood baan u dhawaaq waa kuwii haddaan soo marray ee munaafiqiinta ah. waxaan alaa humma warkaalaya ceelka darka dhaca fa yuqaalu waxaa la odhan qad badaluu bacdaka innahum qad badaluu way badeleen diinkii bay badeleen oy ku tunteen bacdaka gadaasha fa aquulu waxaan odhanayaa suxqan suxqan ay bucdan bucdan duf ha ku baxdo ha fogaadeen alla ha fogoy halkaa xadiiska kuma dari karo kadib markaas bal wixii laga yidhi tilmaamayna xadaثna qtaybaة بن سacيidi qal xadana cabdالعaزيiز yعni daarawardiya cabdالعaزيز بn abi mslim ma aha cabdالعaزيز ibn shayبna ma aha waxa w cabdالعaزيiز ibn abi xaazimna ma aha waa cabdالعaزيز ibn mxamed daarawardi يعني daarawardiya xa وxadana isxاan muسى الأnsاriyu qal xadana mع بن ciisa qal xadaثna malik بن aنس جamيiعا can اlclا بn cabdالرحman بن yعquub can abi abi cabdiرحman بn yعquub الjuhني can abi hurata radi allahu tacala canhu ana rasul sl slm qaal cafwan na rasul lahi kharaja ila lmaqbara nabiga wuxuu u baxay qubuurtii buu aaday faqaala wuxuu yidhi assalaamu calaykum halkan waxaa ku jira in ruux nool iyo dad dhintayba assalaamu calaykum lagu salaami karo assalaamu calaykum ayib oysan qasaba ah inaad tiraahdo markaad qubuuro iyo amwaad salaamayso alaykum الsalaam alaykum الsalaam iyo calayka الsalaam maxaa yl xadii ku jiro adana saxiixiyaan sida sawaabkana xasan ah maalin baa wuxuu nabi allow calayka الsalaam ya rasuul اllah nin baa ya rasuul nabi wuxuu ku yidhi laa taqul calayka الsalaam faina calayka الsalaam taxiyat اlmowta faina calayka الsalaam taxiyat اlmowta idan see lagu jamcinaya halkana waa aragtaan riwaayada hore iyo tamba inuu nabigu ku salaamhayo muslimiintii dhintay alaykum uu leeyahay asalaamu alaykum ka salaam اlaxyaa asalaamu alaykum ayb hadda mubtadi baa horeeya mise khabarkii baa horeeya ayb alayka salaamna ayb way kala duwantahay soo maaha ayb see loo jamcinaya hadda waxay leeyihiin way bannaan tahay in dadka dhintay ee mootan iyo inta noolba lagu salaamo assalaamu calaykum labadu way bannaan waana sunno laakiin ruux nool inaad ku gooni yeesho calayka salaam baa la ogolay lanna calayka asalaam waa salaan haalib ay tahay in lagu salaamo amwaadda marka wixii amwaadda haalibka u lahaa ha siinin ruuxii noolaa weeye hase ahaatee mid mootan iyo mid dhintayba waa la siin karaa assalaamu calaykum laakiin ruuxa mootan baa haalib u ah in la yidhaahdo calayka asalaam ayib macnahaasaa sax ah assalaamu calaykum buu nabigu yidhi daara qowmi muminiin gurigii hoygii dadkii muminiinta ahayo wainaa in shaa allahu bikum laaxiquun wainaa annaguna in sha allah hadduu rabbi yidhaahdo laaxiquuna waa soo halinaynaa bikum idinka bidafni fi hada almawdic ama hawlihii kale la sheegayba fadakara wuxuu sheegay weeye bimili xadiidi ismaaciil bni jacfar ismaiil ibnu jacfar yaa wa ka aadanaya yuu wax ka qaadanaya calaa buu ka qaadanaya soo ma ahayn hadda waa maali maali wey huna maali baa calaa wax ka qaadanaya soo maha fadakara maali wuxuu sheegay bimili xadiii ismaiil ibnu jacfar buu sheegay hayra hase yeeshee ana xadiia maali waxaa xadiidka maali ku jira fala yudaadanna rijaalun can xawdi tooran way alfaad kala lahayd wey xadiidku intiisa kale waa iska cadeen macnihiisu laakiin waxaa xoogo aad la iskugu khilaafay dadkan darka nabiga laga celinayyihiin dadkan darka nabiga laga celinayo yayyihiin nin walba meelbuu ku dhuftay nin walba meelbuu ku dhuftay sawaabkuna waxaa weeye tafsiilkaa idiin soo sheegay idiin labada nabigu hal xawd ma leh xawaad badan badan buu leehay xawdka qabla qabla siraad ah dadka laga celinayo waa gaalay iyo munaafiqiin nin gaalnimo qarsanayay iyo munaafiq iyo dad ridoobay oo nabigu islaamnimo uu ka ogaa dad islaamnimo uu ka ogaa oo ridoobay ila waa la ridoobay markuu nabigu saa u dhintayba soo ma garanaysa xadidka abu hurayra iyo anas iyo carab waxa ku dhacay in maka iyo madiine iyo baxrayn iyo meelo yar ay saxaabo u xoog badnaayeen dadka ku soo hadhay dadka hele reemiyigii ay jafka xudheen oo mutanabi'in bateen oo saxaabiga aad soo martay cukaasha ibnu xuseen ahaataa mid mutanabi a dilay oo la odhan jiray طalixat alasadi oo nabi baan ahay baa dilay ayib waagi dambena waa islaamay markii laga adkaaday oo la baabiyey oo abubakar seebta la baxay waday qaadeen idan dadka darka nabiga laga celinhaya darkaasoo ka horeeya siraadka waa munaafiqiin iyo gaalo iyo dad ridoobay bacda rasuuli calayh isalaat wasalaam xawdka ka dambeeya bacda siraadna hadday dhacdo laga celinayo waa aladiina inxarafa can listiqaama waa muminiin waa muslimiin haddaysan muslimiin nama soo mareenba darkaba mayson ka soo tallaabeen kuwaa marka waxay ka inxiraafeen istiqaamadii iyo sunnadii waa ahlulbidac ayn biddu gaadhsiisanayn kufri iyo gaalnimo gaadhsiisanayn ra'yigaasa ah huwa sawaab aljaamicu bayna annusuus waan ra'yi ibn cabdilbar maray qaadi abdilwaliid albaaji maray asagaasa u roon isagaas marka aan ku dayna in sha allahu wallahu subxaana wa tacala aclam bal su soo dahda adugu waxaan u meesha kaa kicin doonaan u maarata waysada oo abuureeda ilaa kilkilaha gaadsiinaya ya ee ahayd in qiyaama markii la tago nebigu maaragtay aahaarta wujuuga ay nuurayaan uluqumadaanku shariifku wuxuu ku leeyahay intii un sunnada ahayd unbaa ifaysay haddii ruux intaa kale uu gaadhsiiyo ma ifayso intii sunnada ahayd ee loogu talagalay saasuu bulug maraan ka maqlay hadee ilmooyi hadee ood iga sixi kartaa miyaad maqlaysaan su-aalkii su-aashiisa khayr wuxuu leeyahay sheekh wuxuu hadda waxaanu soo maray abu hurayro weysada ku xeeldheeraanaya gaadhsiinaya garbaha lowga ku fogaanaya isagoo doonaya in nuurka aakhara u dheeraado u faafo sheekh cabdinuur raximah tacaala sheekhu soomaal wuxuu buluuqa ku yidhi buu idhi Eh, haddaad si walba weysada u fogayso u dheerayso intii qur-aankii sunnadu sheegtay bisa kuu ifi jaqilada intaa wejiga ah anqawiyada bisaa kuu ifaysa wadaaddo badan baa qaba wadaaddo badan baa qaba wadaaddahan waxay ka duulayaan in anqawiyada la dhaafiyo ama jiqilada la dhaafiyaa bidca ah bay ka duulayaan faman zaada calaa haada aw naqasa faqad asa'a aw dalam bay ka duulayaan ayb xadiidkaasna khalad baa laga fahmay xadiidka faman zaada aw naqasa faqad asa'a wadalm waxaa weeye waa xagga tirada cadadka tirada u badanaya xubin la dhaqo waa maxay fi shariica saddex afar lama dhaqi karo wey shan lama dhaqi karo hal labo saddex amaa xagga xiliyada iyo qurada iyo taxjiilku waxay gaadhaysaa meeshaad weysada gaadhsiiso laba saxaabi baa ka fahmay walaa mukhaalifa lahuma min asaxaaba abu hurayre ibn ibni cumar baa ka fahmay saxaabada kale wax iyaga radiyana lama hayo wax iyaga sameeyeen wax sameeyeyna lama hayo mar hadaan la khilaafin warkooduna uu caan noqday taabiciin badanna ay soo guuriyeen waa waxay dhihi jireen ibnu iyo nawowi iyo kula soo boodi jireen fasaara ijmaacan ay ijmaacan sukuutiya fasaara ijmaacan ay ijmaacan sukuutiya marka ra'yiga shariifku sheegay waa ra'yi culamo qabaan aragtidaasuna ka duulayaa laakiin xadiidka saxaabiga wariyey fahamkiisa waxay u baahan tahay in lagaga dhaqaaqo daliil cad fadliga rabbigan soo xidhxidhi mayne walba meeshuu weysada geeliyo iyo wax u insha allahu tacaala